bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii labaatan iyo lixaad ee ka mida kitaabu طalaaq kitaabu nikax oo qismu طalaaq ah fusuul waxaynu soo maray afar ah qaybihii طalaaqa waa inaga usoo qaybina waxaa ka mida minhu طalaaqu jaa-is wagayru jaa-is fasalku marka kaasuu caawa ku saabsan yahay faslun fi lbaabi alkhamis fi طalaaqi اljaa'isi wagayr اljaa'is buu ku saabsan yahay halkan sheekh wuxuu kaga hadli doona marka طalaaqii sunniga ahaa iyo kii bidciga ahaa wuxuuna imaamku yidhi aلطalaaqu furitaanku suniyun mid ariiqa sharciga ku socda iyo wahuwa jaa-izun iyo wa bidciyun mid ariiqi sunnada gara maray wahuwa alxaraam wayaxrum waa xaaraan albidciyu alaaqa bidciga waa xaaraan taxriimkaasna annagu waxaan ku cilaynaa saddex sabab imaa liidraarihaa in zawjada lagu dhibahayo oo ciddada lagu dheeraynayo wa imaa liidraarihi zawjku aw litadarurihi zawjku inuu dhib mudanhayo nadaamo iyo markuu ilmo soo baxuu ka nadaaman doono aw liidraarin bilwalad iyo in ilmihii asagu labtirkiisu dhib soo gaadhayo saddexdaa macnaan sheegnaa annagu taxriimka ku sababayna ama xikmo oga dhigna wa huwa alaaqii bidciga ahaa ama xaaraamta ahaa darbani laba qaybood weeye alaaqun fii xaydin mamsuusatin wa qiila in sa'alatu lam yaxrum wayajuusu khulcuha fiihi laa ajnabiyin fi lasaxi alaaqu wuxuu qabtaa marka uun gundhig loo sameeya ama dabagelis dumarku waa un laba qaybood haweeney loo tegay iyo haweeney aan loo tegin midda aan loo galmoon ee khayru madkhuula loo yaqaano midda ayadaa alaaqeeda sunno iyo bidca midna ma laha alaaqeedu sunno iyo bidco midna ma laha laa junaaxa calaykum in طallaqtum الnisaءa maa lam tamasuuhunna aw tafriduu lahunna fariida ilaahay waa iطlaaqay alaaqeedii qayd iyo waqti iyo tiro midna kuma xidhin yaa ayuha aladiina aamanuu ida nakaxtum اlmu'minaat uma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhunna fama lakum calayhina min cidatin tactaduunaha dumarka marka aan loo galmoon en la gurigelin ayagu xilligii doonaa la furi karaa ama daahiro noqoto ama xaa'ida ha noqoto dalaqaadka ama saddex ha laga dhigo baas ha loo rido ama halkeliyaala ha laga dhigo seem ha loo wado kuwa ayagu alaaqoodu sunnana ma laha laa fi lwaqti zamanka la furayo walaa fi lcadadi dalaqaadka lagu tuuray kuwa waa ku daayeen waxaa kuu soo hadhay dumarka madkhuulada ee loo galmooday kuwa loo galmudee lala aqalgalay kuwaasa dalaqadu sunni iyo bidci noqdaa kuwa marka loo galmooday kitaabka qur-aanka intuu sheegay haweenay la aqalgalay alaaqeedu alaaq rajci ah oo ciddo leh ayuu qur-aanku ka dhigay alaaq kale ma sheegin qur-aanku aalaaqu fa faimsaakun bimacruuf tii saddexaadna fain alaqaha falaa taxilu lahu suuraة الطلاaq ya ayuha الnabiy ida طalaqtum الnisaءa faطalliquuhuna lcidatihina وaxsu اlcidaةa wاtaquu اllaha rabakm laa tukhrijuuhuna si loo waday lacala اllaha yuxdiثu bacda dalika amran طalaaq rajci ah ayaa halkaa lagu sheegay طalaaqa rajciga ah ee qur-aanku sheegay waa yuu qabtaa ciddaba mar haddaad maqasho haweeney ciddo tirsanayso waa haweeney madkhulo loo galmooday qur-aankuna طalaaq rajci ah ayuu sheegay ee marka la yimaado madkhuulada loo yimaado midda ayada ah ee madkhuulada ah ayuu kitaabku caawa in badan ka hadli doonaa murankuna ka taagan yahay haddii haweeney aan lala aqalgelin aada ogaatay hawsheedii tii lala aqalgalayna aad ogaatay inay alaaqeedii bidci iyo sunno u qaybsamayo waxa kuu soo hadhay haweeney muxuu ahay aan markaas aayisaa ama sakiiro ah waa sakiiro waa yar tahay ama wayba dhalmadayso waa ka baxday xilligay dhig dhiig ma hesho ama way yartahay middaa iyada alaaqeedii maxaa la samay ma tii madkhuulada ahayd ee daatulaqraaga ahaydee xaydka helaysay baa la raacin mise waxaa la raacin hayru madkhuuladii laa bidcata walaa sunnata fii alaaqihaa tee raacinaya waxaa loo badan yahy in la raaciyo hayru madkhuulada gabadh yar haddii la furayo markaa ama ha loo galmoodo ama yaan loo galmoonin waxaan raacinaynaa غayru madkuulaan raacinayn laa sunnata walaa bidcata fii alaaqiha aayasadiina waa la mid laa sunnata walaa bidcata fii alaaqi halkaas ayaan marayna waxaa kuu saaray marka haweeney madkhuulo ah oo daat laqraa ah middaa wey marka midda hawsha kusoo urursanayso alaaqeedii musunna mise waa bidco laba sabab ayaa alaaqa ee bidcanimadkiisu iyo xaram noqodkiisu annagu baabkan ka yimaadaa sababka koobaad waa alxayd sababka labaadna waa imkaanu amli imkaanu lxamli haweeney loo galmooday oy suuro gelaysa inay uur qaaddo lama furi karo haday dhiig caada'a qabtana lama furi karo marka sababu taxriim aw sababu bidca cindanaa waa sababaan alxaydu wa imkaanu lxamli ayib imkaanu lxamli waxaan ku saarray aayisadii iyo sakhiiradii baan ku saaray alxaydna waxaan ku saaray midii xaamilada ahayd midii xaamilada ahayd ayadu en dhiig behelaynin ee uurka lahayd waa la furi kara waa ina iman doonta marka labadaa qaab wey alaaquna xagga axkaamta marna waa mubaax marna waa sunno marna waa waajib marna waa karaho mar intaasba horeynu soo tilmaan wuxuu waajib yahay dhowr suuro markii shiqaaqu zawjayn baabunushuus bayna ku soo maray laba xakam loo saaray labada xakam inay xukumki ridaan hadday u arkaan inay kala furaan waa waajib haddii ninkii islaanta uu ka dhaarto iilaa sameeyey muddadii markay dhammaato liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusa arbacati ashhurin baa laisku ogaa soo ma aha marka waxaa la rabaa hadday muddadii la gaadho ima an yafi'a wa ima an yatalliqa marka waa waajib qaadagaana ku qasbay marka waajib buu noqdaa marna sunnuu noqdaa oo waa marka haweenada ay dhaqan xun tahay carab dheer tahay deriska dhibayso aysan akhlaaq fiicnayn in la furo waa sunno iyo waajib baa laisku hayaa cinda ahlilcilm marka sunnataa ku daa waxaa karaaha ah gabadhoo reerkeeda dhaqanaysa oo dhaqan wanaagsan alla iyo rasuulkee taqaana aduguna xaqaada oofinaysa oon wax dhiba jirin inaad taaka iska dhaqaaq tiraahdana waa karaaha cinda ahlilcilm maxaa kuu soo hadhay iyadoo markaa ay markay xaajo timaado markay xaajo timaado gabadhaas kaba fiicnaato laakiin xaaja timid baahi u qabtaa islaanta iska furto tukaada rabtaa inaad guursatona aad meesha ka saarto cinda alxaajati waxaan leenahay waa mubaax bilaa karaaha ayib cinda cadami alxaaja eadna dhib uusan ka soconi xaggeeda waxaan leenahay waa makruuh sunnaduna waataan soo sheegay waajibkana waan soo sheegay maxaa kuu soo hadhay xaaraamti xaaraamtuna caawa kitaabka ka hadlaaya ayib sheekhu wuxuu hi aalaaqu alaaqi sunniyun mid ariiqa shareecada ku socdo weeye iyo wa bidciyun mid garab marsan wayaxrum waana xaaraan albidciy alaaqa bidciga waa xaaraan hadee warkiisu waa iska cadya wa huwa alaaqa bidcigana darbaan laba qaybood weeyo alaaqun fii xaydin mamsuusatin labadii sababeen kuu sheegaya sabab ka oo kii u horeeyey ee taxriimkay bidcada keenhaya waa alaaqu fi lxayd alaaqun furitaan weeye fii xaydin xayd gudihii la furo aw nifaasin waa la mid xaa'ido iyo nufaso isku xugo fii jamiic abwaab masaa'il yaryar oo naadir ah ayaa lagu soo kala reebaa wadaadana meel walba waa iskaga mid bay dhahaanba طalaaqun fii xaa'idin mamsuusatin ay madkhuulatin haweeney loo galmooday oon hayr madkhuulo ahayn oo dhiig qabtoo la furo mamsuusada wuxuu ujeedaa waa islaantii loo galmooday inuu hormaryaa noo ficlaan lahayd طalaaqu mamsuusatin fii xaydin bay ku ficnayd sidaa wey ereyga kuu qoran wax kale ma ah waa طalaaqu mamsuusatin haweenay loo galmadoo la furo fii xaydin dhiig gudihii lagu furo saasuu sheekhu u jeedaa waxaana asal u ah laba daliil xadiidkii ibni cumar fi saxiixayn haweenay sidoo xaaido dhiig qabta ayuu furay cumar baa nabiga u sheegay wa aad loo canaantay cabdulaahi bni cumar aabbihii cumarna uu faro waa ku tidhaahdaa gabadha soo celi kadib dhiiggaa ha dhammaysato ha daahir noqoto mid labaad ha hesho ka markay ka daahir noqoto hadduu doono markaama ha furo ama ha daysto fatilka alciddatu alatii amara allahu an tuطallaqa laha الnisa ayb halkaasu kaasu waa daliilka koob daliilka labaadna waa ijmac ijmacu ahlilcilmi haweenaydu in lagu furaa iyadoo dhiig qabta la furaayey inay xaaraan tahay oy bidco tahay muran kama taagno ahlulcilmiga iyo ahlulqibla oo dhan baa isku waafaqay aطalaaqu fi اlxayd inuu bidco yahay muxaramna yahay iyo xadiidkaas ayb aayadduna hadda way tusto nabigaa tafsiirkiisi caddeeyo muxuu yidhi fatilka alciddaة alatii amara allahu an tuطallaqa laha الnisa faطalliquuhuna liciddatihin ay fii qubuli ciddatihinna haweeney marka saada loo furo baad bilaabi karta ciddo ayaa la rabaa sharcigu inuu la furo markii saa loo furoba gabadhu waa ina ciddo u bilaaban karto haddii laakiin aad xayd dhexdii ku furto xaydkaa la xisaabi mahayo markaynu dhahno qur'igu iyo ciddada waxaa laga xisaabi duhriga iyo daahirnimadkee dhiigga laga xisaabi maayo ayib marka waxaa weeyaan xaydkaasoo dhan ictibaar ma laha markay dhiigga ka qabaysato kadib ama uu ka go'o ayay ciddadii bilaabanaysa marka waa idraar bilmar'ati marka fii tadwiil ciddati calayha saasaa sharcigu u diiday masalada marka waa masalo dhib badan taa bidcanimadu waa mujmac waxay isku khilaafeen ahlucilmigu talaaqaa ma dhacaya mase ma dhacayo haweeney dhiig qabto oo la furay alaaqeeda inuu xaaraan yahay oo bidci yahay muran ma laha kitaaban wa sunnatan wa ijmaacan ayb maxaa haddii laakiin uu dhaco ma dhacahayaa wadaaddaa ijmac soo guuro yidhi wuu dhacayaa ijmaacan ijmacaasi waa ijmac aansan wadaadana waxay dhahen cagsigaaba ku fiican ijmac laga dhigo la yidhaahdo haweeney xaa'ida ah oo la furay alaaqeedii ma dhacahayo calaa yataxaal salafkii nin laga hayo haweeney xaa'ida ah oo saxaabadii waxaan u jeeda taabiciinta waaweyn nin laga hayo haweeney xaa la fura alaaqeedii waa dhacahayaa ibn cumar baa jira ibnu cumar ayaa jira isaga qudhigiisuna waxaa ka sugan inuu yidhi ma dhachayo labadaa qowlo mutacaaridayna min ibn cumar mooyeen wax kale lama hayo saa darteed ibn qayim iyo ibnu taymiye iyo ibnu xasam iyo daahiriye fara badan iyo zaydiye iyo shiico fara badan iyo taabiciin waaweyn oo uu ka mid taawus bnu kaysaan khilaas bnu camr alhajari ka mid yahay waxay ku tageen haweenay alaaq bidca ah lagu dhuftay marnaba alaaqa ma dhacaayo waxba laga soo qaadi maayo alaaqi bidcigana adda muxuu noqonayaa laba un weeyo haweenay dhiig qabtay inaad furto iyo inaad furto haweenay aad duhri ogu galmootay xalay baad is aragteen ayadoo daahira ood xaas ka dhigatay beriba ka berya baad furtay labadaba waa alaaqaan dhacaynin bay jamaca minslf ku tageen dagaal badan baana ka taagan waa laisku riixaa marka hadda baabkaa anugu ma sii geli kare waxaan u ogaataa waa masale khilaaf ka taagan yahay adiladuna waa adilo iskala jiidanayso mutacaarida ah. tarjiixeedana nin walba dhanka oo la xoog badan ha ku dhaqaaqo wadaadaha ka hadla waxaa ugu xoog badan ibnu mundir xagga khilaafiyaad kitaabkiisa awsadka ibnu xasam maxallihiisa waa raggi hore qarnigii saddexaad iyo afraad iyo raggi ahaa labadaasa ugu xoog badan mutaahiriinta ibnu taymiya ibnu aibnu taymiya ibnu qayim oo dhinaca iyo xaafid ibn xajar faxulbaarigiisa markuu sharxayo eh, xadiidka bukhaari baabkaas uu sharxayo saddexdaa nin baa ugu xoog badanoo fooda isgeliya ninka kale marka awood leh asagu intuu un kala gura adiladaas iyo khilaafiyaadkaas meeshii um- eh, la qumanaato ha ku dhaqaaqo masaladu nascadna cadna ma laha ijmaacna ma jiro daliil daahiroo dhan rajaxayana ma jiro haddiise uun laga dayn waayo usuushu shareecadu iyo maqaasidyadu waxay taageeraysaa nimanka odhanaya طalaaqa ma dhachayo hadii aad ku ijmaacdeen melihaadaanu waan qabaa waxaa idiin sheega aragtida muuqanaysa haddii lagu ijmaacay طalaaqa inuu bidci yahay xaaraana yahay nabiguna uu ku yidhi man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun man camila camala laysa alayhi amruna fahuwa raddun la see bidca muxarama fi sharci loo hirgelinhayaa oo loo taqriirinhaya oo sharcigu u fulinhayaa xaggana ay shareecadu ku leedahay bidcadu waa marduudo meel laga maro ma jiro midda kale saxaabo iyo salaf badan dhankaasay mareen bay leeyihiin inaan waxba laga soo qaadaynin ibnu cumar keligii bay ka sugan tahay inuu talaaqaa dhacahayo isla fii nafsi waqti waxaa ka sugan inuusan dhacaynin oo bisanadin saxiix waa masale aad loogu dagaalamo sheekh albani irwaaga labiyo toban sabxa wax ku dhow buu kaga hadlay xadiidka ibn cumar ee duruqdiisa asagoo radinaya ibnu taymiya ibnulqayim iyo meeshay mareen ibn rajab alxambali rasaa'ilkiisa iyo jaamic alculuum alxikam laftirkiisu aad buu u fadliyey asaga asagoo sheekhiisii ibnuulqayim ku radinaya isagoon sheegaynin laakiin laakiin masaladu waxay doonib ha noqote waa masala ijtihaadiya ijtihaadiya haddii haweeney ayadoo dhiig qabta la furay kii furana uu daba taagan yahay waan israbnaa ay kuleeyihin kuu yimaadaan waa laga qiilbaari karaa wa qiila waxaa la yidhi in sa'alatu hadday weyddiisato lam yaxrum xaaraan ma aha wuxuu ku dhisan yahay xikmadii ahayd waxaa loo diiday xaa'idla in la furo waxaa weeye yaan ciddadu ku dheeraanin ayadiiba hadday tidhaa warqushigeeda haygu dheeraata anaa rabe fur balaayaha kugu dhacdee waa la furi wa qiila la yidhi in sa'alatu hadday weydiisto e, aalaqa fi lxayd wey had lam yaxrum xaaraan ma aha gabadha xaaidaa in la furo saasuu qiilku leeyahay isagu wuxuu milicsaday xikmadii buu milicsaday ee ma milicsanin wasfigii waana ra'yi daciifa laa fi lusuul walaa fi lfuruuc maxaa yeele mar wasfiga qaa'im yahay xikamka iyo macaanida lama aado wasfigii baa taagan sharcigu wax ku xidhay taxriimka oo xayd ah inaad tidhaahdo maadaama horaanba loo xarimay xaa'idda furitaankeeda loo diidan yaan ciddada ku dheeraanin hadday tidhaahda anaaba raba inay ciddada ugu dheeraatee hallay maqashiya dalqadahaygii wuxuu leeyahay xukunka waxaan ku dhisaynaa xikmada waanan ka tegaynaa wasfigii iyo madinadii qiilku marka waa iska daciif warkiisu qur-aanka ilaaqiisii faaliquuna liciddatihinna iyo nusuusta cad baa diiday ijmac ahlicilmi biduuni tafsiil wayajuusu waxaa bannaan khulcuhaa khulcu lxaa'idi fiihi fi lxayd gabadh xaa'ida inay khulcato way bannaan tahay buu kuu leeyahay biciwadin maxaa yeele khulciga horaanba waxaa la isku hayey alaaq baa mise ma aha midda kale waa alaaq ku xidhan ciwad ku xidhan weeye qur-aankuna falaa junaaha calayhimaa fii ma bihi buu yidhi ma qaadin inay xaaido tahay iyo inay hayre xaaido tahay inay madkhuulo tahay inay hayr ma kala qaadin ilaaqa ku soconayna daliil labaad faab bnu qays bnu shamaas alansaari xaaskiisii markuu ka khulcanayay nabigu ma weydiinin wuxuu yihi war gabadha haday ku siisa beerteedii fur sii daa ma dhihin nabigu iyadoo xaydku hubeenka ku badan haalib ku yahay ma dhihin iska fiiri hadda markaad furayso inay xayddo tahay iyo in aysan ahayn iska eg mar haduu marka nabigu baabul khulci marka la maray uusan tafsiil iyo su-aal weydiinin qur ku tilmaamay waxaan leenahay mukhtalico way khulcan kartaa iyadoo xaa'ida ah maxaa yeelay waxaan leenahay fatilka alciddaة اlatii amar اllah an tuطalqa alhanasa ma soo gelayso maxaa yeel ciddaba meesha ma taallo ximkeedun bay hubsan bixayadatin horey ka soconaysa rajciyana meesha ma taallo marka mukhtalac waxay ka baxday usuushii lagu ogaa طalaaqoo dhan bay ka baxday hawsha uma taallaan leenahay laa ajnabiyin laa khulca ajnabiyin ajnabi khulcii asagoo fil asaxi ma soconayo marka aan leenahay mukhtalico iyadoo dhigi qabtay khulcan karta bidcana ma ah xaaraanna ma ah weeye markii zawjkii iyo zawjadii hawsha ay la baashiraan oo ayagu ay iskhulcadaan laakiin hadduu ajnebi meesha soo galo inuu soo maray yasixu khulcu ajnebi waad soo marteeni markaa ma soconayo wey ayib maxaa yeelay inay u baahan tahay baxsashada iyo ninka inay ka dhaqaaqdo lama ogaan karo fi khulci اlajnabi amaa teedu iyadu waa iftidaa iyo madax furashu waa ordaysa saasay ku cilayaan laakiin asaxu wuxuu waa isku mid muqaabilkan ujeeda waa isku mid buu mar hadduu khulcigeedi bannaanaaday ka ajnabiguna waa la mid ayib walow qaala hadduu yidhaahdo aan iskaga tagne anti aaliqun waad furan tahay buu idhi maca aakhiri xaydaki fasuniyun fi lasaxi macadaa fii baa lamido cindaa lamida waa isku mid hadduu yidhahdo anti aaliqun waad furan tahay maca aakhiri cinda aakhiri iyo fii aakhiri saddexda xaraf ba hadda ama waa isku mid xuruuf iyo asmaabay iskugu jiraan maca aakhiri xaydika xaydkaada kiisa u dambeeya maciisaad furan tahay hadduu yidha ma sunni ba mise waa fa sunniyun fi lasax sunni weeye asax haddaynu qabsano maxaa yeelay saaduu xaydkaa u dhammaadaba ciddaa bilaabanaysa wey ka u dambeeyaad furan tahay ku xidhay dalaaqa wuxuu ku xidhay wasfi ah aakhirulxayda dhiigga u dambeeya markuu kaa ingego waad furan tahay weeye dalaaqonku markuu wuxuu dhacay xilli saaduu u dhacaba ciddadu ay bilaabanayso marka lama helin weeye masaafo u dhaxaysa bayn alciddati wa bayn aalaaq marka saasaan leenahay listicqaabihi lciddata faطalliquuhuna lciddatihinna ay fii qubuli ciddatihinna fii awali ciddatihinna fii bidaayati ciddatihin uu yahay baan leenahay halkaasaanu marinay aanigu marka wuxuu leeyahay asagoo ka soo horjeeda waa bidci haddaad tidhahdo anti طaaliqun fii aakhiri xaydiki waad furan tahay dhiiggaada u dambaysaad furan alaaqaasi waa bidci sunni ma aha limaada waa alaaq dhacay buu yidhi fil xayd buu dhacay oo wasfiguu fiiriyey asaxuna wuxuu fiirinayaa macnihii haddaynu soo marayno macnihii loo diiday loona xarimay alaaqu filxayd oo ahaa cidda inay dheeraato yuu milicsanaya asaxu wuxuu leeyahay marka la furo fii aakhiri nuqta lagu beego iyo fii aakhiri alxayd ciddama dheeraanayso masaafana meeshii ma jirto fahuwa sunniyun muqaabilku muxuu leeyahay alcibraةu biاlwaصfi laa bilmacnaa aan ka socon mase wuxuu hi low qaala hadduu anta طaaliqun baa tahay maca aakhiri طuhrin buuhi uhri midka u dambeeya maciisaad furan tahay buuhi lam yaطaha fi uusan ogu galmoonin fabidciyun cala اlmadhab lam yaطaha waa jumlo aan loo baahnayn buadaha qaarkood sheegaan shuraaxda qaarkood aan iska dhiba ma lah wuxuu yidhi anti طaaliqun waad furan tahay maca aakhiri طuhrin uhrigaada ka u dambeeya maciisa macada waxaa la mid a ah xuruftaan kusoo sheegay alfaadid fii iyo cindaba waa la mid duurigaasoo lam yaaha fiihi uusan ogu galmo macno ma laha hadduu ogu galmoday haddii kaleba hawshii soo tagtay marka hadda gabadh waxay furmayso waxaa weeye un aakhiri طuhrin ciddadeena waxay ku hagaagaysaa xayl bay ku hagaagaysaa fabidciyun weeye midkaani calal madhab haddaynu qabsan maxaa yeelay طalaaq ayn la cidhbanaynin weeye ciddo aysan la cidhbinayna way ciddu nimanka qaba duhu iyo qurigu waa xaydka alaaqa agtooda wuxuu noqonayaa sunni maxaa yeeley ila xaydkaasay tirsanaysaa iska ogaada ayib waaniha kii labaad wahuwa darbaani alawalu alaaqun fii xaydin waad soo marteen waاthaani waa maxay alaaqun fii طuhurin bidciga labaad alaaqa xaaraanta isaguna bidciga in la ogolayn waa alaaqun furitaan fii uhurin daahirnimo gudaheed dhacday duhrigaasoo wuطica fiihi gabadha loogu galmooday manduul qad taxbalu uuraysan karto uur qaadi karta walam yadhar xaggana uusan muuqanin xamlun uur uusan muuqanin axaadiiii riwaayaadka ibnu cumar bay ku cadaydo wuxuu nabig sal ly slam ha fura duhri uusan ogu galmoonin ama ha furo xilli uur caddaaday maxaa ilahay islaamtu uurkeedu bannaanka dad furto ciddadeedu waa biwadci اlxaml bilo iyo dhiig iyo midna meesha ma yaale biwadci اxamli weeye markaa asagu dhib ma le hadday xaamilo tahay xamligeedu caddaaday waxaa weye waa la furi karaa haddaan duhri logu galman u yahayna waa la furi karaa intaan waxaan ka ahayn lama agmari karo weeye markay tahay haweeney loo galmooday oo daatu aqraa walaaqun weeye fii uhrin wutaa fiihi man duul man haweeney qad taxbalu uraysan karta ayib man qad taxbal wuxuu ku saarayaa iyo sagiiradii oon soo maray in aan uurkeedu usan lahayn cafan furitaankeeda usan lahayn sunno iyo bidca midnaba laa fi اlcadadi walaa fi الzamani wاlwaqti walam yadhar xamlun uurna uusan muuqanin axaadiitaasaana ku cad xadiidka ibn cumar uruqiisa ku cad haweeney xamligoodu u muuqday in la furi karo ayib hadday doonto xaydba ha ka yimaado dumar iyagoo xaamila dhiigba helaa jire waynu gaari doonaa khilaaf hawshaa khuseeyana waba soo socda ayib falow waia hadduu u galmoodo xaa'ida midii qabta wa ahurad xaggana ay daahir noqoto faallaqaha uu furo fabidciyun fi lasax haweeney buu furay yuu u galmooday xaa'ida galmada ma aha in la bannaynhayo waa maay waa xaaraan kuwohin guri xun baa jiro oo inusha sugayna hadday dhacdo wey fuqahadu waxay ka hadlaan in badan waynu soo maray faqdihii warkiis waa maxay xukm alwaaqic wixii dhacay inuu xukumkiisa sheego wey oo ma dambayso shaygu mxuu ahaayey dhiciisi hore ma xaaraanba iyo ma sunna iyo mawaajib wakti kuma bixiyaan fuqahadu inta badan waa inagu soo sheegnay naaziladaa dhacday baa laga rabaa ninka faqiiha inuu takyiif fiqiga intuu ku sameeyo xukunkeeda sheego ayib hadda hawshaasay ka hadlahayaan ama xaaiddan aan loo gelmoon karin meelaha kale kutubta kale ogu laabto kuleh ayib walow falow waia xaaidan mid xaaidda hadduu u galmoodo watahurad kadibna ay daahir noqoto xaydkii baa ka go'ay wey faallaqahaa markaasu furay xaggee ku furay fi uhri buu ku furay fabidciyun weeye furitaankaasi fil asaxi maxaa yeelay uurkii oo u galmooday yaa dhici kartaba inay ilma ku qaaddo wey inay hee ilma ku qaaddo ayaa dhici karta wey mar hadday ilma inay ku qaadda dhici karto marka iyadoo daahirana uu furay xaggana uurkeeda uusan caddayn hadhow haduu ilmo ku soo baxo islaanta caloosha weynaato waad walbahaado waad nadaamono markan kana waxaa loo diidan yahay litadarurihi bihi zawjkaa ku dhib mudanhaya haweenay galoof ah iyo mid adhaxda ilma ku sida isku qiimana maaha isku muquunadna ma aha iskusuna looma dhaqmo islaantu haday uur leedahay ama uu og yahay inuusa iska fureen baa laga yaaba marka xaa'idu u galmooday dhiiggii baa ka go'ay iyadoo daahiru u furay ma tuhuriga oo ku furaan fiirinaynaa waxaan dhahna waa sunni mise galmadii horaan fiirinaynaa oy dhici karta gabadhi inay uur qaaday marka bidci buu leeyahay ninka la yidhahdo mxuu ahayy muxuu ahaa asaxu bidci wey wuxuu ka soo qaaday kaman waiahaa fii طuhurin buu ka soo qaaday uhri loogu galmoodo in la fura bidcay ahayd xaa-idda loo galmoodayna mid walba ciladii loo diidanaa galmada loo diidanaa furitaanka ayaa meesha yaalla oo uur isagoon caddaanin ayaad islaantii furtay galmana aad samaysay halkaasuu isagu milcsanaya fa yuؤaddi ilى الnadm waa litadaruri zawji biha muqaabilka isagu yaa diidan muqaabilka ayaa isagu wuxuu leeyahay waa sunni muqaabilkana min xayu daliil saxan maxaa yeele muqaabilku wuxuu ictibaarinayaa wasfigii wasfigu haweenay daahiraan ma la furay haa duhriaan weliba loogu galman haa axkaamta awsaafta lagu xidhayo asbaabta sharciga ah madin xikamka iyo macaanida daqiiqada waxba laguma xidho wbitaali alxikmatu ida infaradat lam tuctabar aslan waynu soo maray wayaxilu waxaa bannaan khulcuhaa islaantii khulceedii baa bannaan tee wey waa ti haddaana marayni qiyaas cala alxaa'id qiyaas cala alxaa'id ayib soo mayna soo marin in haweeney xaaida ay khulcan karto haweeney xaa'ida inay khulcan karto tan laftirkeedu duhur lagu galmooday xaydkii wahee way khulcan kartaa cafwan waxaan ujeedaa middan lagu galmooday uhriga uhri loogu galmooday noocan labaad walaaqun fii uhrin wuia fiihi man qad taxbalu baan ujeednaa daahiro loo galmooday iyo xaa'ido labaduba way khulcan karaan wey lanna khulcigu waa iftidaa waa ka duwan yahay baab alaaq halkaasuu milacsanaya qiyaasan cala alxaa'idi fii jawaazi khulciha saasuu leh soo sheegnay horen bayna ku xidhantah wayaxilu waxaa bannaan طalaaqu man dahara xamluha waxaa bannaan in la furo haweenay uurkeedu muuqday maxay nadaama meesha ma taallo gabadha cidda kuma dheeraynaysid ayib oo haddii laga dhinto iyo haddii la furaba laba gooroba mxuu ku cidda dhammaysan lahayd sida raajixa ah biwadci اlxamli wadaadda yidhi mxuu aqsa ajrayn bay tirsanoo saxaabaa waa jiraan iskaga mar hadaa uurku banaanka yaal gabadha waa la furi karaa weeye wayaxilu waxaa banaan alaaqu man dahara xamluha haweeneyda uurkeeda uu muuqday waa la furi karaa xadiidkii baana ku yimid ayib eh, ibn mascuud xadiidkiisii iyo kii ibn cumarba way ku yimaadeen waman allaqa ruuxu fura bidciyan alaaqan bidciya alaaqi bidcigu gabadha ku furay alaaqi bidcigana laba goor buu ahaa xaaido loo galmooday oo la furay iyo daahiro duhrigo loogu galmooday lagu furay wlam ystawfi cadada kuu qadarana daladiina aan dhammaysanin sunna lahu ninka waxaa loo sunneeya alrajcatu haweeneyd inuu soo ceshado uma intaa kadib in shaa hadduu doono bacda rajcati alaqa waa furaya bacda uhurin ayb alaaq bidca ninkii ku dhacay waxaa loo sunneeyaa haweenaydu inuu soo celiyo kadibna markay xaaladda ka baxdo ama uu soo ama uu mar dambe furo ama uu iska haysto bacda uhurin uusan ogu galmoonin xadiidka ibni cumar baa sidaa ahaa maalikiyada iyo xanaabilada badankood way waajibinayaan amar weeye murhu falyuraajichaa amar weeye hala soo celiyo nabig sal l slm marka kaiir min almaalikiya iyo kaiir min alxanaabila way waajiben iyagaadna moodaa inay ku garleeyihin masalada ayib <clears throat> qolyaha marka nagu duray waxay leeyihiin rajciyadu hadday soo celintu aysan waajib ahayn oo ruuxu eh, xaaraantu ku dhacay laleeyahay ka toobadkeen toobaaba ku filan maxaa loo soo celin bay dheh ninku macsiya ma ku dhacay oo haweenay daahiro u galmooday ma furay ama xaa'idla ma furay hadduu dembigii macsida uu ka toobad keenayo tooba umbaa loo diri lahaa islaam soo cesha lama dheheen ayib shay sunno ah samee haddana islaamtii soo fur hadday iska mubaax tahay soo ceshiga ama sunno tahayna talaaqii makruuha ee abqadu alxalaa ilalahi lagu tilmaamay nabiguid ma sii badiyeen lamana sii kordhiyeen takfiir weeye lilfasaad halkaasay ka fiiriyeen marka waxay leeyihiin abadan imaa waajib iyo imaana dhahan lamaba soo celin karo waxaad waddaan socon maysaa la yidhi xanafiye iyo shaafici wada socdow xanafiyadu laftooda khilaaf bay ka dhex taagan aan iskaga socono walow qaala lixaa'idi haweenay dhig qabta hadduu ku yidhaahdo aw nufasaaa ama dhigidhalmeedba qabta wuxuu ku yidhi anti aaliqun lilbidcati bidcaad u furan tahay buud yacni waxaan ku furay alaaq bidci ah waqaca fi lxaal markaasuu dhacahaya haweenayd wuxuu yidhi eh, xaa'ida ah. iyo wuxuu ku yidhi alaaq bidca aan ku waa maxay haddaad furan tahay wey talaq bidca ku jirtaaba wakhtiga hadda ay ku jirto zamankan waa maxay aad ku jirto waa xaa'ido idan haddaan ku furay ka dhigan tahay waqaca fi lxaal liitisaafi talaaqiha bilbidcati huna aw qaala wuxuu yidhi lixaa'idin wuxuu ku yidhi anti طaaliqun lisunna alaaq sunni aad furan tahay buu fa xiina tahuru yaqacu طalaaqu markay daahir noqoto yuu alaaqu dhacahayaa lanna hadda waa xaaido haddii la furo alaaqeeda bidci buu noqon asaguna wuxuu yidhi haweeney xaaidoa ku yidhi waxaan ku furay alaaq sunni ah waxay ka dhigan tahay isagoo yidhi markaad dhiiggan dhammaysato ee daahir noqoto yaad furan tahay fa xiina tadhuru markay daahir noqoto yaqacu alaaqu alaaqa dhacahayaa litacliiqi alaaqi bihi wa huwa lam yuujad bacdu markii la helo ayuu markaa dhacahaya annagu marka walaa yatawaqafu cala اlاqtisaali wاtawadui midna kuma idhno kuma xidhno saaduu dhiiggu oga go yaysan qabaysaninba hadday doontee yay abu xaniifa nagu khilaafsan wuxuu leeya ilaa ay qabaysato oy daahir noqoto ma furmayso aw qaala wuxuu yidhi liman fii uhrin mid uhri ku jirto wuxuu ku yidhi lam tumasa fiihi aan loogu galmoonin uhriga asaga wuxuu ku yidhi anti طaaliqun lisunna sunnaad u furan tahay waqaca fi اlxaal ada waa iska gabadh daahira oon duhurgaa loogu taginbu wuxuu yidhi sunnaad u furanta sunnaan kuu furay haddaad furantaay ka dhigan isna waa tegey wain musad haddii loogu galmooday fiihi fi uhri goormuu dhacahayaa fa xiina tathuru bacda xaydin ilaa isagaa yidhi haweeney fii uhrin ku jirta lam tumasa fiihi buu hi anti aaliqun lisunna waqaca fi lxaal haweeney uhri ku jirta loogu galmooday ayuu wuxuu yidhi anti aaliqun lisunna uhrigaasi kuma furmays an waa uhri bidca ah. u galmooda hadduu alaaq dhacana bidci buu noqonaya sununa asagu sheeg ku xidhay waxaan leenahay markaad uhrigaa aad dhammaysato ood xaysho ila xaydkana laguma furi karo alaaqii sabaynayay kuma qaban karo wax isu bedelayaa bidci saddexaad uhriga labaadee xaydkan ka dambeeyey bay ku furmaysaa wa iska cadda aan ka socon bacda xayd waxaaso dhan waxaa weeye in maskaxdaad furtay rabana wadaaduhu wax walba dhaca jawaab u hesho waata aw mase qaala wuxuu ihi anti aaliqun lilbidcati fa fi lxaali yaqacu in musad fiihi ayib islaan duhri ku jirta ayuu wuxuu yihi anti aaliqun lilbidca fa fi lxaali isla markaasoo yaqacu talaaqu dhacaya in musad haddii loogu galmoodo fiihi fi uhur aynu iskaga socon iska caddaa wailaa in lam tumasa fiihi weeye haddaan duhrigaa loogu galmoonin fayaqacu alaaqu xiina taxiidu alaaq wuxuu dhacayaa markay dhiigga hesho walow qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun alqatan xasanatan gabadh yahay dalqad wanaagsan baad furan tahay buui oo anti aaliqun axsana alaaqi alaaqka u wanaagsan baad furan aw mase wuxuu anti aaliqun ajmalahu ajmala alaaq alaaq midka u quruxsan fakasunati fakalaaqin lisunna adoo alaaq sunna gabadha furay buu la mid yahay maxaa yeel xusniga iyo wanaag iyo ammaantu wuxuu ku xidhan yahay alaaqii sunniga ahaa ee shareecadu ammaantay ceebtu iyo cambaarayntu iyo dhaleecadun waxay ku xidhan tahay midii sharcigu caayay mar hadduu yidhi anti aaliqun alqatan xasana waxaan leenahay xusnigaasi ma aha kii luqawiga ah kii curfigaana mee wuxuu u jeedaa sharcigaan ku xambaaraynaa xaqaa'iqdaas mid walba meesha ka suuragelaysa waxaan hormarinaynaa alxaqiiqa الشharciي aw axsana طalaaqina waa la mid aw ajmalahu ajmala طalaaqi baad furan tahay fakasuna waa maay fakaطalaaqi lisunna adoo sunno wax u furay buu la xugum yahay ayb hadday ku jirto duhuri maxaad leedihiin aan lagu galmoonin way furanta hadday ku jirtay mxuu ahaaye xamlina way furanta hawlihaad soo marteen alaaqi sunnigahaa unbaad ka eegeysaan aw mase qaale wuxuu yihi anti طaaliqun طalqatan qabiixatan bur dalqad xun baad furan tahay buui aw aqbaxa alaaqa dalqa midka u liitaad furan tahay buui aw afxashow kii u shuqul xumaad furan tahay buui fakalbidcati faka alaaqi lilbidca alaaq bidca muxuu ahaayey loo furay haddaynu soo maraynay haddaynu soo maraynay sidii unbaad oola dhaqmi buu leh lianna wax la caayo waxaa ugu xun baan lena maa khaalafa sharca marka hawlihii buu u jeedaa aw qaala wuxuu yidhi anti aaliqun dalqatan suniyatan bidciyatan buul dalqad isu keensatay bidciyo sunno ayaad furan tahay buul laba wasfo aan kulmi karin buu isu keenay waan tuuraynaa ilan waa sifataani mutadaadatayni iska soo horjeedo isdiidahay wey marka waxaan ka soo qaadaynaa lagwi wa baqiya almawsuufu oo ah dalaq inuu dhachaya aw qaala wuxuu anta aaliqu waad furan tahay dalqatan sunniyatan aw sunatan bacdu nas qorhayaan buu leeya aniga laakiin ma arko bidciyatan buui aw ama anta aaliqu waxaad foontaha dalqatan xasanatan qabiixatan waqaca fi lxaal maxaa yeelay qubxiyo xusnina way iska hor isla tuur sunno iyo bidcana way iska hor isla tuur waxaan leenahay alaaq mujarad ah oon sunno iyo bidca midna gabadha kugu dhacay waxaan rabnaa qaydkiisi baan ba raba sharciyan ama bidcu noqon doonaa ama sunnu noqon doonaaye waxaan rabnaa inaan qaydkiisi tuuro kadibna uun la firiyo xaaladda wax ka jira hadda wax laga hadlayo waa asaga warkiisii ictibaar ma laha qaydkiisi uu ku qayda yidhi anta taaliqun alqatan suniyatan bidciyatan aw xasanatan qabiixatan qaydkiisaa was macna ma lahaan leenahay bas xaaladdu ku dhacan baa la fiirin hadday bidcataayna bidcu noqon waaqican hadduu sunayna sunu noqonay warkiisi baa la rabaa in la tuuro wax kaleba walaa yaxrumu xaaraan ma aha jamcu alaqaati dalqudahii in laysku daro xaaraan ma aha wadaaduhu jumhuur ahlicilmi xanafiyada iyo maalikiyada xanaabilada alaaqa bidcigiisa laba dhinac bay ka fiiriyaan zamankiisa iyo cadadkiisa zamankiisa waan kula soconnaa waa inaga soo maray haweenay uhri loogu galmooday in la furo muxuu ahaa bidci xaayado in la furo muxuu ahaa bidci waa ka eegtay waktiga ay islaantu taaganta ku jirto alaaqa bidcinimdkiisu nimadkiisa waxaan ka eegaynaa bay yidhahdeen jumhuur ahlilcilm zamanka iyo cadadka aad tuuraysaba ama annaga shaafici waxaan leenahay keliya alaaqa sunnadiisa iyo bidcadiisa waxaan ka eegaynaa zamanka keliya ay haweeneyda ku sugan tahay ee ma eegayno ninka ragga ah wuxuu tuuraya ee baaska ama seemka ah halkaas annagu ka duullaa laakiin ra'yu jumhuur ahlicilmi baa naga xoog min xayu daliil naga xoog badan imaam shaafici kitaabkiisa umka iyo ikhtilaafu alxadiid baa masalada wuxuu isku dayey inuu adilo aad u xoog badan u keeno adilu daldalay carakawa aahaar xujaj caqliya wuu la yimid laakiin eh, axaadii mukhtasara ah iyo imaamku ku khaldamay raxmat ullahi tacaala calayh xadiidkii faadima bn qays buu soo qaatay riwaayo odhanaysa ninkaygaba wuxuu i furay saddex dalqadood igu furay markaasuu imaamku wuxuu yhi waad aragtaan hadda faadumu lagu furay saddex dalqadood nabiguna uu ogolaaday riwaayada saxiixeenka caddaysay khaasatan fii saxixi muslim in lagu furay dalqadii u dambaysay gabadhu hadda kahor baa lagu furay waa la soo ceshaday reerkeeday dhaqatay mid labaad ba lagu furay reerkeeday dhaqatay wadaadkoo safar ku maqan yaa waagi dambe u dambaysay waraaq ugu soo qoray markhaatiyaal la soo raaciyey intaad ciddada ku jirtana shaciirta xoogaa heedda ah, ku caliya qubuuri markay sheekhu waxaa ku dhacay imaam shaafici istidlaal bilxadiis almukhtasar hayr alkaamil waxaan kaloo daliishanaa xadiidka cumar alcajlaani fi licaan markay licaantameen asagii islaantiisii oo licaankii dhammaaday wuxuu nabi allow waaban dulmiyey waan ku beensheeg abuurtay buu haddaaban sii haysto saddex bay igaga furanta markaasuu nabigu ka aamusay baan nidhi marka haddii dalqadaha saddexda in la raaciyo israaciyo ay xaaraan tahay ama ay bidca tahay nebi maxamed baan ka aamuseen jumhuurtu waxay nagu yidhaahdeen waa war iska barankafee looma baahnaba islaantu waxay ku baa'intaba licaanka hore waaba laisu dhaartayba licaan baa ka dhacay la kala teg iqraarka noocaana xujo maydhan fi lusuul iqraarka nebi maxamed ee qariina ay la socoto tusaysa aamuska sababkiisa xujo ma aha nabi wuxuu oga aamusay wuxuu ogyahay wadaadkan inuu iska darooriyamay islaanan dalaaqba maxal u ahayn oon dalaaqba qabanayn wuxuu leeyahay qad kadabtu calayha in amsaktuha hiya taaliqun alaaan mar horey ka karoodi baa la yidhi maxaa la kacay licaan baa la tegay islaamta weligaaba xataa ma guursan kartid dib dambe xataa islaamka uma noqon karto hadday muslimiin o dhan ka soo hadho marka sida aduu jawaabahaasay ka bixiyeen waa masale dagaal badan ka taagan yahay ra'yiga shaaficiyadu waa ra'yi marjuux ra'yigu jumhuur ahlicilmi baa xoog badan xadiidkii weliba maxmuud ibnu labiid alansaari fi sunan baa u daran saxaabi baa islaantii saddex dalqadood ku furay nabigaa loo sheegay nabigu khud buu la istaagay ayulcabu bikitaab illahi wa ana bayna adhuurikum ma kitaabki ilaahay baa lagu ciyaaraya anoo noola idin dhex jooga nabi arkay istihzaa iyo lacib bikitaab illaah in haweenka saddex dalqood lagu furo saxaabio nabi allow afalaa aqtulhu hadalka nabiga maxaa laga fahma kitaabka ninku ku ciyaara saxawo yaqaana xukumkiisa waa maxay dil weeye wuxuu nabi alla afalaa aqtulu nabig wuxuu uhi meeha diline eh, bal u kaadi hawshaasi mar mee loo noqonin xadiidku marka anaga shaafici irsaal baa ku jiro maxamuud ibn labiid alansaari waa min sikaari saxaaba nabi maxamed aragti unbuu ku leeyahay riwaaya kumalha wamaa samica xaafid bn xajar wuxuu leey insaafku waa fiican yahay xadiidku waa wijaado wijaado ku qaataa kitaabo ku qaata saxaabigu ama waa mursalu saxaabiyin ama waa xadiid wijaado waana xujo wuu ka garaabay ibn xajar iyo albani iyo khayrkood waa ka garaabaan almuhim axaadiistaas baan u daliiyaa tusaysa inayn la ogolayn jamcu طalaqaati الalaa qur-aankuna maba keenin alaaq aan ka ahayn rijci rajci aan ka ahayn islaan cidda tirsanaysa islaan cidda tirsanaysa imaam shaafici laftigiisu wuu sheego wuxuu yihi waxa qur-aanka alaaq ku yimid waa rijci waxaan ka ahayn hayru madhuulo shanta aayadooda ka hadashay kulli waa rijci buuha umku ku sheegay axmedna wuxuu yidhi wixii alaaqa lagu sheegay fi sunna oo fi lkitaab waa maxay kulligii waa rijci rajci wey ilaa alaaqu hayr اmadhuula aan ka soconno walaa yaxrumu xaaraan ma aha jamcu الطalaqaati wالsawaabu inuu raajix inuu xaaraan yahay baa raajixa anagu waxaan idhi waxay la mid tahay khulcigii islaan mukhtalica saddex laguma furi karin haa qiyaasan calaa hayr اlmadkhuula meelo badan baan gelin waxaan leenahay waxa anugu aan leegahay wey xoolahaygu kulliisoo ma fasixi karo marna ma seem kama dhigi karo xisaabo kalean la aadnay marka waxaa la yidhi nusuus khaas ah yaa baabka ku timid maaha inaanu iska hadlayna waan garrabayna markaad garramaya shaaficiyadu masale ka niqaashayaan waxaad isho ayagaa gar leh walow qaala hadduu yidhaahdo anti طaaliqun ثalaaثan saddex baad ku furan tahay bu aw qaal ama wuxuu yidhi wuu ilaaqday markaa wuu ilaaqay aw qaala wuxuu idhi anti taaliqun alaaan lisunna saddex sunna aad furan tahay buui saddex baad u furan tahay lisunna saddex baad xagga cadka furan tahay lisunna ay liwaqti sunna weeye laamtu huna waxad ka firinad agga waqtiyadii baad ka eegaysa wa fasara wuxuu ku fasiray fi suuratayn labada suuraba suuradii hore uu ilaaqay yidhi anti taaliqun alaaan bas uu yidhi iyo tii dambe uu yidhi saddex baad furan tahay oo sunnaad u furan tahay wa fasara uu ku fasiro ee suniyadiibu ku fasiray bitafriiqiha cafwan fasara alaaada aan dhaho wuxuu ku fasiray bitafriiqiha kala qaadideeda calaa aqraa'in lam yuqbal warkaa laga yeeli maayo saddex baa tuurtay islaanta saddex baa kaa dhacday ayib soo saddex baa dhacday oo fii uhurin aw fii xamlin baad u jeedaa sooma wuxuui maya degdegin waxaan u jeedaa saddex dalqadood oo mid walba ay dhacayso duhri kaabakii ka dambeeya saas saamkaasaan u jeedaa afkaba hayga noqdo baase saas way warka la socdo buui lam yuqbal warkaa laga dhagaysan maayo limukhaalafati aلظaahira min alafd aahir lafdi buu khilaafsan yahay waxaad tihi anta طaaliqun ثalaaثan muxuu ku cad yahay saddex baas ah lisunana waa maxay waa waktigay dhacaysee haweenooda ama ay طaahiro tahay ama ay tahay xaamilo ama marka hadday hayru madkhuulo tahay ama aayso tahay sakiirana iska badah marka waa kilaam mukhaalifa liظaahir lama aqbalahayo wey ilaa miman duul mooye axadkaa laga aqbali maayo yactaqidu rumaysan taxriima aljamci dalqadaha in la jamciyo inay xaaraam tahay aaminsana waa laga yeeli oo ruuxa asagu qarina u taagan wadaad maaliki ah ama xambali ah ama xanafi ah wuxuu yidhi anti طaaliqun aaaa aw aaaa lisunna markaasu waxaan oga jeedaa uhri walba dalqad inay dhacdo waan ka dhegaysayna maxaa yeelay qarinaa taagano wuxuu aaminsan yahay fii madhabi inay xaaraan in la israaciyo dalaqaadka madhabkiisaas yaa qariino ah litafsiil ama shaaficiga yidhi waxaan oga jeeday saddex dalqadoo tiiba ay dhacayso duhri gooni ah laga dhagaysan maayo waa khilaafu daahir qariinana ma jirto ilaa minman duulmay ninka laga aqbali maayo wey yactaqidu aaminsan taxriim aljamci dalqadaha kulmintooda inay xaaraan tahay aaminsanaa mooy axad kale laga dhagaysan kalmaalikiya walxanafiya walxambaliy wal asaxuna waxaa wey annahu ninkaas aan aaminsanayn weeye taxriim aljamciga annahu miman laa yactaqid taxriim aljamci weyaad wax laga hadlaayo yudayanu waa looga diindhigay wuxuu sheegay iraadadiisii waa looga diindhigay waxaan odhanaynaa adiga allah yaa is-og u jeeda dalqaad kolba duhri dhacayso waan kuu dayna annagu laakiin daahiran wa qada'an kaa dhagaysan mayno ayb ya wuxuu ka badbaadiyay taxriimkii iyo karaahadii meesha ku jirtay marna waxaa weyaan macsiyuu ku dhacaya marna kuma dhacaayo calaa khilaafi ayib ninka laga hadlaay ni lafdi wuxuu la yimid jamci tusahaya wuxuuna yidhi jamci ooma jeedin ooma jeedintaasi adiga alla idiin dhaxaysaa weeye amaa aahiran ma anan kaa yelin saasa tadiinku saasa looga jeeda wayudayanu waa lagu xukumi oo waa lagu aamini wuxuu sheegtay manduulkii qaala yidhi anti aaliqun wa qaala yidhi aradtu waxaan u jeeday in dakhalti daara fa anti aaliqun ninbaa wuxuu tura weedh ah wuxuu yidhi anti aaliqun buui anti aaliqun gabadhya waad furan tahay markaasaad arkay asagoo islaantii ku dhaqmahayo oo xaasba ka dhigay waa sidee markii anti aaliqun aan lah waxaan u jeeday buu anti aaliqun in dakhalti tilka daar daartina ma aysan gelin weli waa xaaskaygu marka halkaas hadduu yidhaahdo maxaa la samay yudayanu waa looga diindhigay asigi allihii baa laisu dayn waaya agga hoose fii ma cind allah ama daahirka laga dhagaysan maayo man qaala ruu anti aaliqun wa qaala yidhi kadibna aradtu waxaan u jeeday in dahalti dakhalti haddaad gasho gurigaa marka intaasaan gooyey buu laakiin niyadan ku hay waatuu shaafic marka dhihi jiray lahu lmuaalabatu wa calayha alharab maslada shaafic uu lahu lmuaalabatu wa calayha alharab hadduu sidaa u jeeday ayadiina aysan daarti gelin uu niyada ku hayay wuxuu xaq u leeyahay inuu xaas ka dhigto oo daba istaago daba ordo oo nakaala yidhaahdo ayadna waxay aqle inay ka cararto balaayaha kugu dhacdo oy laamaha ku dhacdo hadduu isku dayo inuu wax ka dayana ay isdifaacdo hadday sidaa ku dhimatona waa shahiido asaguna hadduu sidaa wax ku dila muxuu noqonaya asna waa shahiid waa masaladii la dhihi jiray alqaatilu walmaqtuulu shahiid iska ogaada akhriya kutubtiina sida caamadii yaan idin wareerinin aw in shaءa zaydun anti طaaliqun lahu اlmuطaalabatu wacalayhi اlharab waa sida ayb ayadu way baxsan way isdifaaci waxay u aragtaa in la furay oo ninka xaaraan ka tahay asna muxuu leeyahay qayd yar oo aan la imid badan la imano shardigaasaa jiray xaas batay soo fadhiiso ya see loo kala saari qaadigii haddaan loo tegin ka war gabadhu waxay xaqu leedahay inay ka cararto waxay kaloo xaqu leedahay inay qaadiga tagto tafriiqna kala gee shakigaba bir ku goo inta way leedahay haddaan meesha qaadiba ka jirin ninkana uu soo malabsado islaantu maxay samayn waa meeshuu imaamku ku yidhi lahu lmuطaalabatu wa calayha alharabu ayadna inay baxsatay leedahay naashisana noqon mayso bal way isdifaaci fuqadu waxay ka hadleen hadday isdilaan maxaa lagu samay waa laba mujtahid isku dhintay madul ajri buu leehay midna waa shahiid midna waa mujaahid wayudayiru sidoo kale man qaala anti aaliqun wa qaala yidhaahda in shaaa zaydun aw in shaaa zaydun baan u jeeday markaan aan anti aaliqun lahaa waxaan u jeeday in shaaa zaydun zayd hadduu doono shayd masyaadis miyaa la yaqaanaa hade dalaaqa ku soo marteen ayb waka mashii'a la garanayo hadii lagu xidho dalaaqu u dhacahaya haddaan mashii'aan la garin lagu xidhana ma dhacaynin xalaad soo marteen oo istidnihii yarfacu asla alaaq baan xal ku soo mar aan ka socon zayd hadduu dha marka waan doonay idan alaaqi waa dhacay haddii la waayona ma dhicin walow qaale hadduu yidhaahdo nisaa iyo dumarkaygoo dhan dawaaliqu waa furan yihiin dumarkan qaboo dhan waa furan yihiin buur aw kullu mri'atin lii aaliqu haweenay walboon leehay oo igu mehersan waa furan tahay buui wa qaala wuxuuna yidhi intaa markuu turay kadib aratu waxaan u jeeday bacdahunna bacda nisaai dumarkaygii barhkood baan u jeeday buu lafdiga daahirkiisu waa maxay haweenay walba oo igu mehersan inay furan tahay buu ku cadiya lafdigu ama caam ku yahay daahir aan dhahan haddaan doonne markaasuu waxaan oga jeeday barhkood laba i dhibay baa u jeedo afarta ka mid a ah. fasaxiixu annahu laa yuqbalu daahira saxiix waa maxay inaan warkaa laga dhegaysanaynin tabciidiyada iyo kala reebidda inaan laga dhegaysanaynin baa yaa saxiix ah aahiran wey min xayu اlxukm wاlqada baa loo jeedaa amaa xagga hoose baaطinka yudayan ilaa liqariinatin qariina inuu la yimaadaba mooyeen warkaa uu yidhi hadalka aan camimay barh baan oga jeedaa laga dhegaysanma ilaa liqariina qariinadu maxay tahay bian khaasamadu islaam baa la murata xaas ka mid a wa qaalad waxay tidhi tasawajta saddex baanu ahayne waad afraysay baa la yidhi habeenna waaban ku garan la'aa war baan soo helay islaan afraad baad meherisay ama mid saddexaadoo labay ahaayeen markaasuu naftu qabato wadaadda markay naftu qabato mugta dalaaq ku cararaa jire fa wuxuu kullu mra'atin li aalaqun na islaan walboon qaba way furan markaa u jeedaa islaanta la sheegay eed sheegaysa haddayba jirto haddayba furan laakiin carabiyadii baa daftay kulluba isticmaalay kullu mra'atin lii aaliq buuhi waqaala wuxuuna u yidhi aradtu waxaan u jeeday haweenka furitaanka ah, waxaan ula jeeday hayramukhaasim tan ila murmayseen qaba kuwa kale sheegtaan ujeeday masayrkeedaan iskaga aamusinhaya buu kuwaasaan ujeeday oo ma ayada ila markuu yidhi kullu maraatin lii aaliq waxaa soo galaha la murmaysay ee tiri baan soo helay iyo iyo kuwii kale uu baabi'inhayay ee duurka jirayba intuuba lafdigu waa camimahaya markaasuu waxaan u jeedaa tan waabatay haysatay kuwii kalean furahayey qariinada waa qariin laga maaa qiyaam اlkhusuuma ayaa qariina saarifa ah lidaahiri lafdi saasay wadaaduu leeyihiin waana macno macquula wey aan iskaga tagno dhibba mala <coughs> faslu fii tacliiqi اطalaaqi biاlasminati wa naxwiha fasalkan wuxuu ku saabsan yahay waa inagii soo mara alaaqu laba u qaybsan munajaz iyo mucalaq masaa'il iyo suwar badan oo mucalaq ah ayuu soo hormariyey tartiibka faniga wuxuu keenayay kulli waxaan soo marray tacliiq ah <coughs> inuu meesha u dibdhigo waana sida uu hazaali yeelay fi wajiiz ayb laakiin nawowi iyo raafici ma aysan yeelin way isku sii dhexdayeen baash ayib ayagoo laogay kitaabkooda inuu wajiiz ku dhisan yahay haddana nadamkiisa int badan kuma socda marka faslun fii tacliiqi alaaqi bilasminati wa naxwiha alaaqi in lagu xidho xilli iyo wakti waxaanu soo marray isagoo awsaaf lagu xidhahayo baan soo marray iyo afcaal hunaa waa maxay awqaad qaala idaa qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun waad furantahay gabadh yahay fii shahri kada bisha la yidhaahdo aw fii huratii waxaad furantahay cadadiisa hore uradu waa saddexda beri u horeysa bishaa la yidhahdaa dadka qaarkoodna cadadoo dhan bay ura u yaqaanaan laakiin uradu sida raajixa waa saddexda beri u horeysa waxaad furantahay bisha horaanteedaad furan aw wuxuu hi anti aaliqun fii walihi fii awali shahr waqaca alaaqa waa dhacahayaa biwali juzin gabalka u horeeyo minhu min ashahri ka mid daad tirado waxaad furan tahay shahri kada bisha aad sheegtay saaday u bilato islaanta waa furmaysa dad fii kurati jidhi habeenka u horreeya furmaysa juska u horeeya saacadaha u horreeya laga galo haddaad fii awali tirina awalku haddee maalinka u horreeya saacad horeysa waa ku jirta waqaca aطalaaqu biawali juzءin min alأwali wa min algurati wa min الshahr litaxaquq اsmi ismi shahri iyo awaliyadii iyo qurada waxay ku hirgelaysaa biawali min algurati wاlawali wاshahr aw qaala wuxuu yidhi anti aaliqun waad furan tahay fii nahaari nahaari shahri buui bisha heble la yidhaahdo maalinkeedaad furan tahay bu fii nahaari damiirka shahriga waad u celin hadda la soco aw qaala wuxuu yidhi anti aaliqun waad furan tahay fii wala yowmin fii awali yowmin maalinka u horeeyo minhu min ashahri ka mid ah goormay furmaysaa fabifajri wali yowmin ilan maalin buu sheegay bila habeen bay gashaa bisha ramadaan hadda soo socota ama shacbaan goormay bilan habeenna maalin ka horreeyaa iska le ama rajab baa iskale ama shacbaan baa iskale laba beeloo soo socoteen ka hadlayn marka goormu marka maalinkiisi gelayaa bisha maalinkeeda habeenka ha dhammaado salaada fajar markay dilaacdo islaantu fakatay warkii waad garatay marobale fa bifajri awali yowmin maalinka u horeeya waa berigiisa iyo yaqacu alaaqu weeye ilan xilligaasuu magacii hirgelhayaay lianna alfajra waa awalu yowmi nahaar awli nahaar weeye wa awalu yowmna weeye aw qaala wuxuu hi anti aaliqun waad furan tahay mxuu ah fii aakhirihi aakhir الshahri baad furan tahay buui aakhir الshahr baad furan tahay goormay furmaysaa fabiaakhiri juzءin min الshahr gabalka u dambeeye ee habeen ee bisha ayay furmaysa waqiila waxaa la yidhi magacii wuxuu mucallaqu calayhi baa hawshaa ku hirgelaye waqiila waxaa la yidhi maye mar hadduu yidhi waxaad furmaysaa gabadhyo aanku aan ku furay aakhira shahri baan ku furay furitaanku wuxuu bilaabanayaa biawali nisfi alaakhir qiilku warkiisu ma sahlano qiilku wuxuu leeyahay shan iyo tobankii beri oo hore markay dhammaato bishu maalinka lixiyo tobnaad saacadda u horraysa furmaysa la aakhiru shahri goorma bilowdaa aakhiru shahr wuxuu bilowdaa buu leey qiilku markay bishu kala baranto han toban markay tagto maxaa bilowday aakhiru shahr warkiisu marka ma sahlano iilku ayb laakiin akhir shahr marka le waxaa loo jeedaa maalmaha ama saacadaha u dambeeya loo jeedaa sida saasuu asagu qiilku leh id kulluhu lix tobanka cafan han iyo tobankaa beri dhiman ama afar toban beri a dhiman waa kulluhu waa aakhiru shahr buu qiilku asagu leh walow qaala hadduu yidhaahdo habeenimo xilli habeennimoa ah wuxuu yidhi idaa madaa yowmun maalin markuu tago fa anti aaliqun buui maalin markuu dhammaado waad furan tahay goormay furmaysaa fa biguruubi shamsi hadihi maalinka uu taagan yahay cafwan habeen buu jooga sooma ahayn cafwan habeenkaas waaga ka bariya qoraxdiis markay dhacdo wey waa taliiq baa kan loo yaqaana taliiq ayaa loo yaqaanaa idaa madaa ywmu fabiguruubi shamsi qadihi waan isku ururaynaa lanna intaasoo ku hirgelaya ymki weeye ymki intaasoo ku hirgelaya aw qaala wuxuu yidhi aw qaalahu wuxuu yidhi idaa madaa ywmu faanta aaliqun habeenimuu soo yidhi tii hore tanna waa maxay idaa madaa ywmun markuu odhanayo waa maalinnimo maalinnimu odhanaya aw qaalahu daalika oo ah idaa madaa ywmu faanta aaliqun fi leyl buu soo yidhi hunaana nahaaran maalin buu yidhi goormay furmaysaa fafii mili waqtihi min hadihi yaqacu alaq maalinimo isagoo jooga iyo wuxuu yidhi idaa madaa yowmun fa anta aaliqun maalin markay dhamaato waad furan tahay buui hadlay duhray buuna joogaa goormay furmaysaa xilliga hadda uu taagan yahay xilligiisi ka la gaadho labaatan iyo afar sac ku dhammaanaysa yomku muxuu noqdaa saacada xisaabaya hadda waad ujeedaan fa fii mili waqti min adyi buu ku yidhi soo ma aragtid waa maxay talfiiq buu samaynayaayo xilliga hadda aad taagantahay xilligiisa kale ayay furmaysaa labaatan iyo afar saaca meesha ka soo baxaysa ayib saasuu ujeedaa yom baan rabnaa ama ha noqdo mutafariq ama ha noqdo mutawaasil yomkuna ama waa laba iyo toban saac ama waa labaatan iyo afar kolba curfigu siduu yahay ayib inagu yom waxaan u dhaqanaa hadda labaatan iyo afar saac sidaa w aw base qaala wuxuu idhi idaa mada lyowmu albugeli aw qaala wuxuu ihi idaa mada lyowmu maalinkan hadduu tago fa anti aaliqun buuhi waad fiirinaysaa fain qaalow nahaara fa biguruubi shamsi xilliga uu yidhi hadday maalin ahayd qoraxda hadday dhacda way furanta leanna ashal baad gelisay cahdiye ah maadan tankiirinin yowmun maadan dhihin oo markaa talfiiq baan kuu samayn lahay afar ilaa tasac baanan kuu xisaabi lahay hadda laakiin waxaa tidhi idaa mada alyawmu alyawmuna waad godi markaan hadda aniga way u kordhaban tahay in la godo yaa ila mid ah kordhiga kordhaguma keligayba kitaabka cawafashil dhib ma lah al buu geliyey marka waa maanta xilligaa uu joogo wixii ka dhiman unbay islaantaasi taagnaanaysa gabalku hadduu dhac way furantay wey hadduu isagoo koo saac marahaya uu yidhi idaa mada lyawmu fa anti aaliqun maalinimana ay tahay maalintan aan u naqaanay intuu iftiinku jooga waxaan leenahay qoraxda markay dhacdaba way furanta intaasu ujeeda aan ka socono fabiquruufi shamsi maalinka qoraxdu dhacidday dhacday ayaa ay ku furmaysaa lianna ashcadiyada ah ayaa waxay u sarifaysaa u xawilaysaa ereygii alyowma alxaadir alyowma alxaadir laljaai wala laati وإlا in lm yqulhu نahaaرan hadalka hadduusan maalnimo uusan dhihin bal leylan habeennimuu yidhi laqa waa bilaash warka asaga waxba laga soo qaadi maayo lanno habeenimaa la joogaa cinda alcarabna habeennimadu he yowm laguma iطlaaqo alaaثa ayaam bilayaalihinna bay kugu dabagelinaya xadiikan adabad aragtay mararka qaarkood ayb iyo fuqahadu marka wlaa la in lam yaqulhu nahaara bal layla maxaan saa u leenahay ashaa keenaysa markaan alyomtaasa keenaysa in marka aad taagan tahay markaad ma aha weeye ywm ee waa leyl leyl haddii laakiin ywm bas lahayd talfiiq baan kuu samayn labaatan afar sac baan kuu xisaabi lahayd wa bihi bima dukira wixii la soo sheego oo ah yowmka ah yuqaasu waxaa looga qiyaasan shahrun bil iyo sanatun sanad looga qiyaasan huna iyadaa asal haddii la ilaaqo iyadaa lagu xambaara inta badan weliba marka la marayo kutub alfiqiyaat ama luqaadka marka la jinsiya lagu xambaara al iskaga socon wa bihi bima dukira yuqaasu shahru wa sanatun qiyaaska waa fi tacriifi watankiir maala hadduu yidhi anta taaliqun baa tahay ashahra bishan ayadaad furan al u waxaan leenahay bishaa socoto un weeye wixii ka dhiman maalinkii dhammaato u furmaysaa tankiiriyo yidhaha anti aaliqun waxaad furan shahran ama fii shahrin uu yidhaahdo waxaan xisaabaynaa soddon beri cinda tankiir bil baan u laga bilaabo kow ilaa soddon ama labaatan sagaal hadduu laakiin tacriifiyo bishaa socotay oo ku dhex jira oo ku dhehadlan bay ku khusaysaay hadday dhammaato maalinba ha ka dhimanaatee way furmaysaa marka tacriifkii tankiirku waxaad kala mid dhegaysaa weeye sanadka iyo iyo shahr ayib idaa madat الsanatu buuri fa anti aaliqun idaa mada الshahru fa anti aaliqun albuu geli waxaan leenahay wuxuu u jeedaa sanadka hadda socday uu dhex joogo bisha hadda socotay uu dhex taagan yahay wixii ka dhiman markuu dhammaystirmo waxaan leenahay waa furanta hadduu laakiin yidhaahdo idaa madat sanatun oo uusan gelin aw shahrun fa anti aaliq waxaan u xisaabaynaa laba-iyo toban bilood xagga sanadka bishana marka qiyaaku saas ujeeda iskaga socon aw qaala wuxuu hi anti aaliqun amsi shalaad furan buu shalay <laughs> kitaabka marka kitaab alaaq waxyaabadood la yaabtaa baad ku arkaysa shalaad furan wa qasada wuxuuna ogala jeedaa warkaas an yaqaca alaaqi inuu dhaco fi lxaali hadda inuu dhaco mustanidan asagoo u tiiriyey ilayhi ila اlamsi waqaca fi lxaali buu dhacahaya <coughs> wuxuu yidhi anti aaliqun amsi buu waa lafdi ixtimaala alaaq hadda ah kuna cad alaaq shalay ah ixtimaalkii niyu leeyid marka maxaan samaynaa waqasada wuxuuna oola jeeday an yaqaca inuu dhaco alaaqu fi lxaal warkan anti aaliqun amsi waa iska afcariba xume e waa nin iska afgarooc ehe wuxuu u jeedaa ku furay mustanidan asagoo u tiiriyey ilahi ilalamsi u tiriyo haddaan ku furay shalay baan ahayd inaan ku fura miya muxuu ola jeedaa isagaa yaqaan waqaca fi lxaali hadduu dhacahaya oo maxaan leenahay war mustaxiil ah iyo shay macquula ah ayaa meesha yaalla mustaxiil iyoiyo muctamal ka mustaxiilka waa maxay shalaan ku furay haddaanan oola jeedaa inuu dhaco waa mustaxiil kii mustaxiilkan waan iska tuuraynaa maxaa mumkin ah in lafdiga laga dhigo kinaayo niyada haddaad rabta inay dalaaq ridaan aan xukunon dhahno hadduu dhacahay saasay wadaaddu u jeedaan unug ku hadlay wa qiila waxaa yidhi laqwun bilaa shay maxaa yeelay wuxuu u tiriya dalaaqii waxaan suuro gelayn shalaan ku furay waxaana u jeedaa haddaan ku furay isma keenayso ikhbaar iyo isma keenayaan anti aaliqun amsum waa ihbaar haddaan u jeedaana waa inshaa isma keenayso marka waxaa weey waa laqw halla tuulu taagan yahay qolyan waxay leeyihin waa suuragal in طalaaq shalay loo dhacay lagu xidho hadda oo say macquul u tahay lafdiga shalaan riday oo furitaankaada ah wuxuuna ahaa mucallaq biاlyowm inuu dhaco ka طalaaqi اmucallaq annaka طaaliqun qadan anoo yidhi baad la mid tahay alfaadda shalan tuuray laakiin waxaan ku xidhay inaad furanto beri lix saac ya <laughs> marka adugu waxbaa la rabaa in la tutosiy aan ka socono aw mase qasada wuxuu u jeeday annahu طallaqa ams markuu yidhi anta طaaliqun amsi markuu yidhi yo wuxuu u jeeday annahu طallaqa amsi shalay inuu furu u jeedaa warka asaga wa hiya al'aana haddana ayadu muctadatun way ciddo dirsanaysaa can طalaaqin rajciyin aw baa'inin sudiqa biyamiinih anta aaliqun amsi markuu yidhi yal sidee waxaan u jeeday insha ogama jeede gabadha waxaan u sheegahayaa shalay inaan furay la soco shalaan ku furay warkaygu wahiya alaan hadda marka maxay tahay ilaan shalay furantaye muctadatun sudiqa biyamiini warkaa uu shalaan furay ciddayna hadda ku jirta rajciye ama baainaa way socotaa waa laga dhegeysa ilaa isagaa ilaa ikhbaar wey warkiisa waxbuu sheegay oo qariina tusaysa inuu shalay furay inuu warku ikhbaar yahay aaliqun oo insha ah iyo waxaa isdiidaya amsi ayib marka waxaan leenahay amsidaan xoojinaynaa maxaan ku xoojinaynaa qasadkiisii niyadiisii iyo amsi baa iskeenay maxaa iskeenay cafwan ah, sax niyadiisii amsi baa iskeenay lafdigii aaliqa inshaaka tusaya waan tuuraynaayo ikhbaar baan u bedelaynaa warku inta aw qaala ama wuxuu yidhi raarkee yaalla haddi aq baa ku tacalluqo mogta iqraarkiisa qraar isagoo khaasam islaam baa furmaysa ciddo tirsanaysa xuquuq baa bilaabanaysa howlaha ku xidhan soo innaga xali soo marayna ma aha ayib marka warkaa uu sheegay inuu jiro inuusan hadda furin oo uu shalay furay waa in ku dharan la yidhahda ilaa waa mutahame maxaan isku ogeyn nin walboo sheegta khilaaf alasli waa mudaca calayh huna marka dhaar baa laga rabaa anta aaliqun muxuu tilmaamaya lafti anta aaliqun muxuu ku cadyahay muxuu ku cadyahay haddaan ku furay isna muxuu sheegay shalaan ku furay warkaa ikhbaarka u keen weeye makhraati ma jiro idan dhaaro wey intaasunbaa loo jeedaa iskaga socon aw qaala wuxuu yidhi aradtu anii طalaqtuha ams fii nikaaxin aakhara fabanat aw qaala wuxuu yihi طallaqtu waan furay haweenaydan fii nikaaxin aakhara guur kale ayaan ku furay fain curifa guurkaa hore haddii la garto sudiqa biyamiinihi dhaartiisa loogu rumayn wa ilaa haddaan la garinin falaa warkaa la rumayn maayo waa yaacu alaaqu xaalan wey waa masalo dhib waa maxay islaam buu ninku qabay wuu furay ciddadeeda baa dhammaatama nin bay soo guursatay mar labaad buu guursaday kadibna war alaaquu ku hahay ku dhawaaqay alaaqaani ma nikaaxan dambe cusub buu khuseeyaa mise waa ikhbaar waagi hore isfureen isku rafaadeen buu ka warramahayaa bal badda badda lala yimid eeg ayib ow qaala wuxuu yidhi aradtu warkii hore wey warkii hore oo ahaa anti aaliqun amsidii baa weli la daba taagan yahay anti aaliqun amsiba waxaa la yidhi war gabadhu shalaa furtay maya ma ahe wuxuu yihi alaqtuha amsi waxaan oga jeedaa nikaax hore oo aan ku qabay baa yaan ka warramay wayna iga baa'intay kadibna waan isguursanay markan dambana ayaan isguursana ma furin gabadha wixii aan ka hor amsidaan ku hayo waa hawshii samta corcorkii wey ow qaala wuxuu uhi waan furay fii nikaaxin aakhara nikaax kalaan ku furay weeye fain curifa marka waad fiirin am sidan u xawilay waad eegiyo fain curifa haddii la gata nikaaxa hore hadda korna isqabi jireen laba kun kadibna kala tageen lixiyo tobankina isguursadeen haddii la ogaado sudaqa biyamiinihi oo طalaaq cusub laga ridi maayo waa laiska dayn ikhbaarkiisa baa lagu dayn wa ilaa haddaan la ogaanin nikaax horey isku soo mareen oo kan uun laga warqabo falaa yusadaqu lou rumayn wayaqacu alaaqu xaalan markan dambana way ka furmaysaa warka culays baa ku jira mise waan ka socda way iska cadayla tahay waan wareer ayb wadawaat tacliiq aw qaala aradtu أnii طalaqtuha amsi fii nikaaxin aakhara fabaanat minii uma jadadtu nikaaxaha cibaaro dheeroo meesha go-an baa ku jirto macnaha ah waa inaad taa un fahamto intaan baa loo jeeda adawaat tacliiqi wuxuu ihi adawaadka xuruufta ama asmaada wax lagu xidhe la isticmaalo waa man iyo kaman dakhalat wain waida wamataa wamataa ma wakulama waayun kaayu waqtin kaayu waqtin dakhalti walaa yaktadiina fawra fima culliqa calayh adawaat tacliiqi sheeku qaybu ka sheegay xasr uma jeedo adawaat tacliiq minha waxaa ka mid ah a ma aha adawaadka wax lagu xidho luqatan wa curfan intan besa ma eesheekhu wuxuu oga jeedaa amilo man baa ka ismi shardi ood garanaysaan wuxuu ihi kaman dakhalat iddaar man dakhalat iddaar min nisaa'i fahiya taaliqun buu ihi waa aadaad wax lagu xidhi karo waxaa man dakhalat iddaar min nisaa'i fahiya taaliqun midi gasho marka way furmaysaa ayb wa in baa la mid ah waa xarfu caadi ah in waa inaga soo marra hadda ilaa la helo mucallaqu calayhi inaan dalaaqaas uusan dhacayn waidaa idaa baa ka mid ah markay noqoto idaa waa daraf lilmustaqbal inta badan waa ismi ku dhaca mustaqbalka loo isticmaalo wax iman doona oo min azamaan min azamaan ayb macna hari buna aaliba wataa cinda ahli اcilmi macna hari bu aaliba wataa waqad takuunu lilmaadi idaa mar bay maadi noqotaa ayb qur-aankuna qaaluu likhwaanihim idaa darabuu idaa darabuu waa maxay waa markay safreen hadda kahor bay ka warramaya inaan macna shardi aysan wadaninna waa laga yaaba ay wakhtiya iska noqoto wاleyli ida yaksha wالnahaari ida tajala ay waqta takhashihi wa tajalihi baa loo jeeda hunaa laakiin sheekh wuxuu jeedaa markay idaadu tahay daraf lilmustaqbal الzamaani weliba ay wadato macna shardi ayb weliba inta badan dee balaaqada lagu daraaseeyaa waxay ku dhacdaa oo loo isticmaalaa waxa muxaqaq اlwuquuca haaliban shayga dhaca ama la hubo ama la jecel yahayba inta badan loo isticmaala meesha in shayga mashkuuga ama mustaxiilka ah inta badan ama naadir wuquuca loo isticmaalo waidaa baa ka mida wamataa baa ka mid ah wamataa ma mataa ma la raaciyo un weeye wakullamaa mar walle mar allaala markii wa ay wakti alla waktigii ayib wuxuu yidhi marka aydaa xoogu yar dhibado miaal buu ka keeno wuxuu ka ayi waqtin dakhalti fa anti aaliqu maalan wakti alla waktigii guriga aad gasho heblaay waad furanta markay gasho bay furmaysa ama sanad kadib ha noqdo ama hadda ha noqdo walaa yaqtadina adawaadkaas man in idaa mata wamataa ma kulama waayu ma keenaan fawran degdeg fii ma culliqa calayh alaaq degdega ma keenaan wey haddaan ku dhaha in dakhalti daara fa anti aaliqun haddaad furmaysaa ma aha haddaba galla ma aha waa maxay shardigaa marka la helon baad furma <laughs> wey laakiin bishardi waa in callaqa biihbaatin wa hadduu shay mubata kalaamku siyaaq adawaadku waa hadday galaan jumla mubata ayri manfiya ayri manfiya kaduuuli in dakl daar haddaan maraynaba in dakhalti daara ila waa kalaam mubat ah jumla sharطiya nafyi kuma jiro markaasi ma keenayo fawr nafyi laakiin hadduu jiro fawr buu keenaya waa inaga in badan soo kala qaadnay nawaahida iyo awaamirta oo la kala qaada fii hayri khulcin khulci waxaan ka ahayn hadday adawaadku fii kalaamin mubatin ku yimaadaan waxay degdeg ma keenaan hadday laakiin kalaam mubada ku yimaadaan caqdiguna caqdi khulci yahay fawr baa imanaya fawriyadu waxay ka imanaysaa xagga khulciga oo caqdu mucaawadu ahaa iijaab iyo qabuul degdeg ahaa isla markaas anta way furmaysa saaday ciwadka u bixisaba ama ay aqbasha wa idinku soo maraya fawriya imanaysay maxaa yeelay caqdi wuxuu isku bedda caqdu mucaawada dalaq wuu ka baxay dad wax kale iibsanaya weye laabudda marka min alfawriyat min alijaabi wاlqabuul ho iyo ho marka fuulida waxaa keenaya khulcige ma keenayo adawaadku ma keenayaan ibaatkuna shuqulkuma laha ilaa anti aaliqun in shiti mooyeen ka hadlayna suuro kaleo adawaadkii oo fii siyaaqi ibaat ah wuxuuna aan khulci ahayn oo keenay fawriyo ilaa anti aaliqun in shiti mooyeen oo fawriyo keenaysa ah. waxay u keenaysaa tanna waa inag waa tamliig baabu tafwiid baa kusoo maray tafwiidalaaqi lizawjaad kusoo marteenoo tamliig buu ahaa mar hadduu tamliig noqdayna caqdi mucaawado isku bedelay waxaa weeye deg deg buu keenaya haweenaydii waxaad ku wareejisay waxa adigu milkisanayd oo wilaayatu nikaax ahayd ayadna way gudoontay idana baashu waxay noqotay mucaawad la isu bedeshay xaggaasuu ka yimid fawriyadii gabadh yahay anti aaliqun waad furantahay in shiti haddaad doonto waxay ka dhigan tahay dalqadii baan kuu dhiibay ama isfur ama isqab waynu soo mar walaa yaktadii adawaadku ma keenaan takraaran soo noqnoqosho ma keenaan in dahalti daara fa anti aaliqun baa tidhi hadda hadday gasho haddana berri gasho caawa gasho hadii kor furmi mayso hal marun baa ahayde dalqan baa fanita bs siday ku joogaysa soo noqnoqood ma keenayo wey mar haddii mucallaqu calayhi la helo alaaqi waa dhacay wax dambo soo noqonaya ma jiro ilaa kulama takaruran baana ii dhigan takraaran baana ka fiican dhibala waa isku mid ilaa kulama kulama waxay keentaa fawriyay keeni oo takarur bay keenaysa ayadaa mar walba mar allaala markii aad samayso wey mar walbaad hawshaa samayso dalaqbada dhacaysa haddana way geshay mid labaad ba dhacaysa haddana way gashay mid saddexaad baa faninaysa kulamaadaa keenaysa amilo ka keen waa yahay walow qaala hadduu yidhaahdo idaa allaqtuki haddaan ku fa anti aaliqun waad furan tahay haddaan ku furo waad furan tahay taamoyintukaad furan tahay wy uma allaqa markaasuu alaaqi la aw mase callaqa wuxuu ku xidhay alaaqi bisifatin tilmaan fa wujida tilmaantii baa fa alqataani baa dhacahay laba alqaa dhacahay waaxidaة bالtanjiiz waaxidaة bالtacliiq waa iska cadda soo muusa dhihin haddaan ku furo waad sii furan tahay furitaankii buu la yimid tii ka sii horaysana dhacda xalaynu soo maraynay dalqad baad ku furanta qablaha dalqatun aw bacdaha dalqatun tii oo kale un bedelay wey markaan ku furo heblahay waad furanta macnaa waa maxay طalaaqaa markaan rido kaa waa munajas ka u horeeya uu ridayo waa munajas mucallaq ma ah ka kalee faniinhaya ka sii horaynhayana ama dabadi dhacayana waa mucala ayib aw callaqa bisifatin buu ku xidhay fa wujida faطalqataani oo se wuxuu yidhi markaad albaabkaa gasho waan ku furay idan waa maxay sifadii baa la helay midda iyo tii mucalaqaydba waa israacayaan ti hadda aynu marayno kale un wey dhiba mala aw muxuu yihi kulamabaa dhib badane aw kulama waqaca alaaqii calayki buui mar walba oo alaaqayga uu kugu dhaco fa anti aaliqun buui fa allaqa markaasuu gabadhi furay fa alaaun saddex dalqadood baa dhacaysa fii mamsuusatin istanti loo galmooday ilaa yadan baa ku dhici jirtay wa fii hayriha taan loo galmoonina dalqatun hal dalqad baa ku dhacaysa oo say tahay waaxida ku dhacaysaa bitanjiis fa allaqay ku dhacaysa aaniyaduna biwuquuci ulaa ku dhacaysa aaliaduna biwuquuci aaniyati bay ku dhacaysa way issulan yihiin baalluhu marka wax dhib badan ma ah wuxuu idhi kulamaa waqaca alaaqii mar walbo aniga furaynkayga uu kugu dhaco fa anti aaliqun buu ninku yidhi marka alaaqiisi inuu ku dhaco alaaqiisi inuu ku dhacona waa asagaa laga sugay inuu hadlo oo uu furo alaaq munajaz ah markuu alaaq munajaz gabadha waanku fura yidhaahdo maxay bilowday furitaankii koobaad baa la helay ee ahaa kaa markii la helo labadii kalena way raacahayaan alaaqigii mar walba kugu dhaca mar bay ugu dhacay haddana maxaa ka daba imanaysa dalqad dalqadaadina way dhacday tii saddex ka daba mar walboo alaaqayga kugu dhaco waad sii furan tahay tii koowaadoo aan shardi lahayn baa dhacday wuquuc ma la helay haddana dalqad labaad soo faninaysa haddana wuquuc labaad weeye tii saddexaad baa soo faninaysa dalqad afraad hadday jiri lahayd way ayadna soo dhici lahayd tushana hadday jooga <laughs> soo dhici lahayd maxaa yeelay kulamaa baad keenaysa kulamaa waqaca alaaqii calayki fa anti aaliqu marka aluulaa bitanjiiz waaniyatu maxay ku dhacday dalqadii labaad maxay ku dhacday biwuquuc اluulaa dalqadii saddexaadna maxay ku dhacday biwuquuc aaniya saa un ogaada iskaga socon wa fii hayriha <clears throat> ta kale ayr eh, mamsuusadii ta aan loo galmoonina dalqatun baa ku dhacaysa markii u horreysa u furayba baaintaad taa iyadu wax dambo marka iska daba imanaya ma jiro walow qaala hadduu yidhaahdo wa taxtahu arbacu afar asagoo qaba tan indhaha la furo way dhib badan tahay laakiin walow qaala hadduu wa taxtahu arbacun asagoo afar dumar qabaa wuxuu yidhi in طallaqtu waaxidatan hal haweeney haddaan furo facabdii xorun buui facabdun xorun addoon baa xor ah ay facabdu min aad min cabiidii weeye hadda addoon addoommaha ka mid a xoroobay in طallaqtu waaxidatan min nisaa'i baa kuu qadan ayaduna ila afar baa lagu soo sheegay nin afar qaba wuxuu ihi wain طallaqtu intayni laba haddaan furana facabdaani laba addoon baa xor ah wain aaaan saddex dumara haddaan furana faalaaan saddex addoon baa xor ah wain arbacan afar haddaan furana faarbacatun buuhi afar baa xor ah faطallaqa wuxuu furay arbacan macan afar dumaruu ogu jiiday si wada jir ah aw murataman si talantaali ah cataqa casharatu abid toban addoon ba xoroobaysa toban addoon yaa xoroobaysa tan waa iska caddaaya dee ma dhib maxay ku xoroobahayaan markuu mid furay maxaa xoroobay hal addoon markuu laba furayna laba addoon markuu saddex furayna meeqo wa intaas lix markuu afar furayna afar addoon lix afar geeda waa toban iska dhib yarta taa culays ma laha tii koowaad addoon baa ku xoroobay tii labaadna laba addoon baa ku xoroob waa saddex tii saddexaadna saddex baa ku xorooda waa lix tii afraadna afar baa ku xorooba waa toban waxyaaba aan suurogelaynoo aan anagu dhaqanba aan inay dhacdaba iska adag tahay iyo wadaaduu qadarahayaan haddiise la helo miska ogow tan dambaa mushkila walow callaqa hadduu ku xidho hawsha hadda aad soo marteen bikulla maa buu ku xidhay fa khamsata cashara cabdan baa xoroobay cala an iyo toban adoon baa xoroobaysa hadduu ku xidho wuxuui kulamaa allaqtu waaxidatan facabdun xorun wa kulamaa allaqtu intayni facabdaani buu idhi wa kulamaa alaaan aan furana faalaatun wa kulamaa aan afara furana faarbacatun an iyo toban baa xoroobi buui amsa cashara cala saxiix baa xoroobaysa waa masalo dhib badan oo annaga xerta oona dhibi jirta lakin hadda idinku idin saaranta laga yaaba aan uun misaalin wuxuu ujeeda waxaad iska ogaataa mid walba islaanta koobaad ilaata afraad horta waaxido waaxido baad ka soo qaadi ta labaad markaad marayso laba wasf baa iskugu iman islaanta labaad dhan marka laga fiiriyo waa tiradii labaad dhan marka laga fiiriyna waa islaan keligeeda waa waaxida meel waxdaad ta saddexaad markaad fiiriso waxaa weeye kow waa waaxidaiskala fiir waa waaxido marna waa saddex tii saddexaad weeye marka tii ka horeysa loo firin waa aaniyo te afraad baa kuu timid ta afraad waaxido dhan bay ka tahay wasful waaxidbaa ku rumoomaya wasful arbacna wuu ku rumoomaya tii ayadoo ka horeysa aalia marka loo firin waa aaniyo saddexdaa wej ka fiirinaysaa shan iyo tobanku halkaasay ka imanayaan waa isku mid un muratab iyo macan waa isku mid culays ma laha isku mid un bay tegahaya tii koobaad marka maxaa ku baxay waaxid islaanta kooaad markuu furay maxaa baxay addoon baa xoroobay tii labaad markuu furayna saddex addoon baa xorowday soo aniga hadda idiin sheegaya ma saddex baa orowday say ku xorowday mar eh, midda labaad mar dhanka laga fiiriyo waa aaniyo laba addoon hal waa baxeen marka la fiiriyo inay waaxida tahay ile kulamaa alaqtu waaxidatan buuri wasfulwaaxida ma laga hela iyada gabadhu waaxida ma tahay mise iskeed bay u tahay aaniyo tii u horraysay iyo ta u dambaysa kulla waaxida waaxida wey waa keligeed keligeed mid walba waa islaan dhaalqad goonoo ku xidhan yihiin markaad tii labaad markuu furo saddex addoon ba xoroobayso kow waaxidu yuu furay oo minal waaxidaat alarbaca tii hore marka loo fiiriyana waa waa aaniya oo laba addoon baa xoroobaya hal iyo iskuu gegeye saddex waa imis afar baad ii haysaan tii saddexaad buu furay maxaan haynaa afar adoon afar addoon baad haysaa waa marka la fiiriyo wasf alaat laga fiiriyo waa saddex adoon wasf waxdati marka laga fiiriy waa waaxida min alarbaci waa afar marka loo fiiriyo tii ka horeysana waa aaniyo waa aaniyo marka loo fiiriyo labada labadaad u fiirinaysa marka saddex iyo hal afar ma tahay labadana u fiiri meex ku jira aaniyay noqonaysaa marka wax laga soo tago saddex iyo hal waa afar saddex u gee labo kale u gee lix horaan maxaad ii haysay maxaad afar raabicaa nimid raabico waxaad ka fiirinaysaa laba suuro koow waaxido weyto halbaa xoroobay afarna way xoroobena waa waa raabico shan ma tahay shantaasi waxaad ku dartaa marka loo fiiriya raabicada loo fiiriya aaliada waa aaniyo labana halkaasay ka xoroobayaan meeqay noqdeen kama badan karaan markuu waaxido furay halbaa baxay markuu tii saddexaad furayna maxaa baxay tii labaad markuu furayna saddex afar halkaa dhiga tii saddexaad buu furay waaxido iyo iyadoo aalia ah afar maxaad hayseen sideed raabico u imow raabico mar waa waaxido marna waa afar isku dar waaxid iyo afar shan u fiiri ta ka horaysa oo aaliada ah ثaaniya noqon alraabicatu binisbati liثalai waa ثaaniyo laba ku dar intaad hayseen toddoba weeye toddoba sideed u gee an iyo toban waa sidaa waxaan la ogoy in la soo celceliyo aaliada iyo raabicadu ma soo noqnoqonayaan mar kale aan kugu celiyo inay ku dhibtaan laga yaabaa marka waaxida lagu yidhi maxaa baxay hal addoon baa xoroobay aaniyad markuu furayna saddex addoon baa xoroobay kuu dambaysa horta saddex ibdheh iyadoo waaxida ah iyo iyadoo aaniyaa ah, saddex baldheh saddex iskuu keyge halkii hore afar mid shanaad baad meesha ka soo saare waa maxay waxdiyada waxdiyada waxdiyada iyo taaninimadka waxay ku noqon iyo tii ku horraysa shan bay isku noqonayaan ayada taaniyada ah mar waxaa u fiirin uulada mar waaxidnimadkeedaad fiirin mar taaninimadkeedaad fiirinaysa aalio markaad timaado waxaa ka soo baxahaya afar waaxido hal baa ka soo baxay aalia afar baa ka soo baxday aaniyada maxaa ka soo baxay saddex hal iyo saddex isu geeya dhib mala aan dhammeeyo hal iyo saddex bal isu geeya afari dhaha waxaad u geysaan afar kale sideeddaa bal hayso sideeddaa markaad haysato afar u imow afarta waxaa la rabaa inaad ka soo saarto toddoba seed oga soo saari horta raabicadu waa waaxida horta min alarbaci o ba dhe adoon baa fakaday dheh xagna waa raabico afar adoon baa xoroobay dheh an ayada raabicada waxaad u fiirisaa binisbati liaali waa maay aaniya u tahay afar iyo saddex isku fiiri aaniya u tahay laba adoon marka kalkaaso wasfu aaniya wasfu raabica iyo wasfu lwuxday ku shaqaynaysaa raabicadu waa waaxidatu min jiha waa raabicatu min jiha waa ثaaniyة bالnisbaةi للثaaliثة toddobaad halkaa ka soo shubtay toddoba igu gee sideed شhan iyo toban saasay ku waxay leeyihiin maa cudda bاctibaar laa yucad ثaaniyaة bاctibaari dalika bay dhahaan qaaciday sheegaan shayga aad dhan ka xisaabto mar labaad si dhankii kama xisaabi kartid maa cudda bictibaarin laa yucadu aaniya bidalika اlictibaar aaliada binisbati liraabica ayaan yaan xisaabinay mar laba ayada kuma soo noqon karo marka waxaan dhahaynaa markuu waaxida furo halbaa xoroobay markuu aaniya tii labaad furo saddex baa xorowday min jihati kowniha waaxida min alarbaci iyo bikowniha aaniyatan saddex meeshaase ku baxday hal oge afar baysaa ku tageen aalia markuu furana bikownihaa ay tahay waaxida ku xoroobay bikowniha aaliana saddex baa ku xoroobay afartan afartore uge waa sideed kadibna aaliadu maadaama raabica aan u fiirinoo dha araabicatu biاnisbati ila اaalia waa aaniya dhihi mayno aaliadu biاnisbati ila اaaniyati waa aaniya dhihi mayno maa cudda bاctibaarin laa yucaddu aaniya bidalika اlictibaar bay noqonaysa mar haddaan aaliadii arbaca u tiirinay aaliadii u celin mayno mar labaad aaniyada u fiirin mayno marka qaacidadaasay sheegaan xisaabaadkayna ku sheegaan baa la yidhi almuhimadu waa maxay afarta waxaad ka soo saarta toddoba wadaad saddexda horena waxaad ka soo saartaa sideed wadaad kadibna an iyo toban baa orooba saa ku dheh miyaan fasalka gaari karaa waa iska dhib yartahay waan gaari karaa insha alla walow callaqa hadduu ku xidho dalaaqii binafyi ficlin ficil diidadiibuu ku xidhay falmadhabu sida lagu tego waxaa way annahu in callaqa hadduu isticmaalay wadaadka wax furaya biin hadduu wax ku xidhay kaan lam tadkhulii daara faanti aaliqun buuhi daartaa haddaadan gelin gabadh yahay waad furan tahay buuhi waqaca alaaqi waa cinda alyasi marka laga quusto min adukhuuli maa waa nafyigu waa saas nafyigu waa ka duwan wuxuu yidhi haddaadan gurigaa gelin waad furanta wuxuu ujeeda macna waa maay gal wey waad furanta ilaa ilaa ka dhimata ma furmaysa gabadhaa maxaa waxaan la rabaa uun marka laga quusto oo laga samro inay gurigaa gasho umbay furitaanka dhici lahaa inta ay suuro gelaysa inay gurigaa gasho waxaa weeye ma dhacahayo waqaca alaaqi waa dhacayaa goormuu dhici cinda alyasi min adukhuul marka laga quusto gelitaankii lanna in waynu soo marray inaysan keenin fawriye aysan keenaynin adawaadko dhan buu kuusoo sheegay fii asliha alugawi ma keenta degdeg waa xarfu min xuruufi اsharطi markii ay guriga aan geli weydo umbaa alaaqu dhacahaya dayib haddaad gasho ma furd haddaad geli weydana waad furan goormaan dhahaynaa way geli weyda hala furo islaantu lixdan jira waay ku dhim labaatan sana ay dhimana waan socdaa weli ukaadiya cutush ilay noqoto ama dhulka dhacdo oo laga samro geliid la'aan laga quusto dhaqlaaqa ma dhacayo aan iskaga soconno ya mhm. nafyi in shardiyu isu keena kuma xidhin dukuulkeeda wuxuu ku xidhay cadamu dukuuliha meesha haddaa dhibka halkaas xuri guriga haddaad geli weydo waad furantah haddaad gasha ma ah taad soo martay haddaad gashay ahayd <laughs> haddana hadda maxay haddaad geli weydo ayib hadda haddaad geli weydo marka intu ma keenayso wey xuruufu shardi wey fooriya ma keento ya mhm. Mhm. waa laga fahmay lakin huna waa maxay cadamiyo ku xidhay wuxuu ku xidhay hadda inaad gasha ma ahayn wuxuu haddaad geli weydo awqaatu imkaani duuul oo furan awqaatu imkaani duuul oo furan marka wati wakhtiyaha ka ah ay guriga geli weydo un baan leenahay way furmaysaa marka wakhtiga waa maftuuxoo furan halkaasay u jeedaan zamaan waxaa weeyaan intu waa xaraf shardee luqa wey zamankana wakhti kuma laha fawrku zamanku ahaa zamanna iyadu ma khusayso idaabaa hadda ku anfici lahayd iyo xurafa la midka ah laakiin iyadu zamanba shuqulkuma laha wey intu waa shari tacliiq shardia faqad weeye zamanna iyadu shuqulkuma laha oo wuxuu la tahay isagoo yidhi bay yidhahan shaaficiyadu in faataki اdukhuulu faanti aaliqun maxaan samaynaynaa marka tabal dhankaa u dhigo in faataki اdukhuulu faanta aaliqun bu hadday galabta geli weyd ma kama tegin weli qudra iyo istidaaca jirta halkaasay ka eegaan aw biayriha buu ku xidhay in waxaan ka ahayn idaa iyo xuruufti kale ayuu isticmaalay facinda mudiyi zamanin wakti yar tegiddii yumkin uu suuro gelaya fiihi gudihiisa daalika bay ku furmaysaa taad aduu raadinaysa in iyo xuruufta kalea kala duwan maxay kuwa kale zaman bay keenayeen zaman sikin haddii la helo ay gurigaa geli karta way furmaysaa amaa in waxay kaga duwanaatay wakhti iyo xilli ayadu shuqul kuma laha kuwa kale xilliga keenaya xaggana adaawaatu tacliiq ahaa zamanka u horeeya ku furbaysa walow qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun waad furan tahay in dakhalti haddaad gurigaa gasho aw mase in lam tadhulii hadaadan an lam tadkhulii cafwan khaldin anti aaliqun buu an dakhalti waad furan guriga inaad gasho awgi anta waa anta tacliilka la odhan jiray in iyo an bay kala qaadahayaan wadaad faqiihu abu yuusuf alqaadi iyo kisaa'i baana isku baabiyaa la yidhahdaa ayib waa lagu naxwada iyo fiqigaba waa lagu sheegaa kisaa-i baa ly wuxuu ku takhasusaa la yidhahdaa hawshan carabiyadu waa taqaanaan abu yuusuf alqaadla wuxuu ku yidhi kisaa-i u naxwun daba taagantahay fiqiga axkaamta maad wuxuu ninkii fanni ku takhasusay ee ka meel keena ee meel dhiga funuunta kalena way u sahlanaysa markaasuu yidhi anuu hadda su baan ku weydinaya ma ka jawaabi kartaa wuxuu yidhi jizaa waxaa la yidhi haddii ninku sahwi hadduu sahwiyo oo mar labaad sahwiyo oo mar saddexaad sahwiyo ima sujuudsoobaa laga rabaa salaad buu tukanhaya ragcaddi koobaad ku sahwiy tii labaadna uu ku sahwiy tii saddexaadna uu ku sahwiye meeqaa laga rabaa kisaa'i baa la weydiiyey halxidhaale wuxuu yidhi laba sujuud basaa laga rabaa xageed ka keentay naxwada waxaa ku jira almusaqaru laa yusaqar naxwada waxa lagu sheega waa shayga mar la taskhiiriyey mar labaad laguma celiya taskhiirka lama sii sujuudu saawi horaanba way yarado laba xabbay ahayd buui kamana baato toban goor haddaad saaweydo labadaan baa ku filan abu yuusuf wuu yahay mxuu waad asiibtay faqiih baaba tahay ila naaxi baan wuxuu abu yuusufow ad faqiih baa tahay aan ku aan adiga su-aal baan ku weydinaya ka jawaab bui fiqi ah. ka waran hadduu yidhahda buu i ku dhaho in dakhalti daara fa anta taaliqu gurigaa haddaad gasho waad furan ka warar way furmaysaa markay gasho wuxuu ihi haduu hadduu yidhaahdo anti aaliqun an dakhalti daara an bifatxi hamza ka waran markay gashay furmaysa saqata bul waad gaftay buui maxaa an waxaa weye waa tacliil mar horaa furayd weeye gabadhya waa ku furay maxaa ii furtay gelitaankii aad guriga gashabaad eedday weeye in shardi aan meeshan ma taalle waxaa taalla buu hi an litacliili اxukmi dalaaqii dhacay baa la cilaynhayaaye dalaaq shardi lagu xidhahayaa ma aha abuyusuf qaadli wuxuu ihi waxaa tahay adiibna waa tahay faqiihna waa tahay wx hadda ka aanu isdayno marka waxaa weeya masaladii laisku dhibi jiray w walow qaal hadduu yidhah anti taaliqun waad furan an dakhalti daara guriga inaad gashay awgii baad u furan tahay ow amase uu yidhaahdo an lam tadkhulii an an kordhowgeeda u isticmaalo waqaca alaaqu fi lxaal isla markaasu dhacahaya waan ku furay weeye maxaad furtay guri baad gashay beertii dowladdaad daaqday na wuxuu aan kala qaadna nimanka luqada yaqaana carabida naxwada iyo caamay aan waxaan garanayn in iyo anba isku mid u tahay qultu waxaan adhi bu ilaa fii hayri naxwiyin fatacliiqun fi lasax ninka hayre naxwiga ah ee caamayga ah, an iyo in labadu tacliiq bay u yihiin islaantu markay guriga gashon bay furmi hadday geli weydana ma furmayso ilaa caamay ma kala in iyo an la kala qaada kulli wuxuu moodhayaa in bay u tahay amaa naaxiga adiibka luqada yaqaana in iyo an waa loo kala soco markay an tahayna islaanta hore ka furmaysaa markay in tahayna markay guriga gashee la helo mucallaqu calayhigiiya furmaysaa wallahu aclam